u baab yahay ilaalintii iyo dhowritaankii calaa maa shay qofka inuu ilaaliyo uu ahaado ictaadahu wuxuu ka caada dhigtay inuu ilaaliyo oo min alkhayri wanaag ah wax khayr ah haddaad bilowdo khayrku midaad adigu iskala imanaysa meahe waa midkii diinta ilaahay ayna fartay haddaad la timaaddo shay sunno aad la timaaddo waxa wanaagsan inaad joogtayso odan kala goynin waxaa u deliila bqowlihi tabaaraka wa tacaala qaala allahu tacaala ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim in allaha alle laa yugayiru ma doorinayo oo beddeli maayo alleh maa biqowmin ummad ilaahay beddeli maayo xaalad ay ku sugan yihiin xataa yugayiruu ilaa ay ka dooriyaan oy beddelaan maa bianfusihim xaaladda naftooda ah waxa ay xaaladda ay ku sugan yihiin wanaagga ilaa ay iska bedelaan iyagu ilaahay bedeli maayo subxaana wa tacaala oo khayr iyo wanaag ay haysteen iyo barwaaqo iyo amni iyo ilaahay ka qaadi maayo ilaa iyagu iska qaadaan ilaahay ka qaadi maayo macnuhu waa maxay khayr iyo wanaag aad ku jirta iyo taaco ilaahay haddaad adigu iska qaaddo ilaahayna khayrkii buu kaala tegaya subxaana wa tacaala barakala'aan baad ku soo baxaysaa macni wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa takuunuu ha noqonina kallatii naagtii oo kale ha noqonina aayaddan waxaa la yidhahdaa sabanusuulkeeda wuxuu ahaa ilaahay miaal uu inoo soo qaatay subxaana wa tacaala haweenay waxaa jirtay maka ku noolayd oo xooga caqligeedu wax u dhinnaayeen dunta bahasha la yidhaahday samaysaa dharka mar allaaliya markay sii dhammaynayso iyo haddana furfurtaa mar labaad bay haddana soo bilowdaa markuu sii dhammaanaya haddana furfurtaa wixii oo dhan haddana dib u bilowdaa macnuhu waa maxay halkeedaa ma dhaafayso howl walbo ay bilaabaan ama ay bilowdo mar allaale markay gebageba tahay bay haddana dib ugu soo laabataa meeshii shalay ka bilowday maxaa la inoo diidan yahay wax iyo wixii khayr ah aynu bilownay in aynu intaynu ka istaagna haddana xumaantii iyo intaynu aadna hadana inaynu birri haddana kow ka soo bilowno khayrkii taasaa la diidan yahay ha joojinayna khayrka wad saasuu sheekhu u soo baabaystay aayaddan walaa takuunuu ha noqonina kallatii tii oo kale ha noqonina naqadad burisay ee furfurtay ghaslaha dunteeda min bacdi quwatin markay xoojisay ee adkaysay ankaafan xoojin ay xoojisay dabadeed haddana furfurtay saasoo kale ha noqonina annagaa la inoo diidan yahay alankaaf waxaa la yidhaahdaa jamcu nikfi weeyaano wa huwa alghaslu waa dunta almanquudu ee la tolo macnaha duntan inta irbadaha loo qaata la hagaajiye ee la tolo marka la dhammeeyo maradii haddana in dib loo furfuro haddaad iyadii un qabato xariggii meel laga furu leeyahay haddii meeshaas siriqda aad ka furto maradii oo dhan baa iyadoo dhan ba wada kala daadanaysa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina walaa yakuunuu yaysan noqonin kaladiina kuwii oo kale uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu horay yaa lala hadlayaa innagaa la inala hadlayaa cabdullahi bni mascuud aayadda markuu ka warramayey wuxuu yidhi marka aayaddan soo degtay makay ku soo degtay suuratulxadiid islamarkaana markay soo degatay saddex sanaabaan islaam ahaynba islaamnimadu waxaanu haysannay muddo saddex sano ku dhow sidaa darteeda canaan ilaahay baa soo degtay subxaana wa tacaala waxaana la leeyahay walaa yakuunu waa inaysan noqonin kaladiina kuwii oo kale uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablu iyaga hortood ahlulkitaabki iyo nasaara oo kuwa maxaa ku dhacay oon iyaga loola mid noqonaynin fataala waxaa dheeraaday calayhim dushooda alamadu wakhtigii baa ku dheeraaday iyo xilligii hadduu xilligii dheeraadayna faqasat waxaa qallalay oo engegay quluubuhum qalbiyadoodii qalbigoodii baa engegay eber weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi famaa racawha waa isla nafsa suura famaa racawha maynan ilaalin xaqa ricaayatihaa ilaalinteeda dhabteedii maynan ilaalinin shaygii ay la yimaadeen inay hayaan oo ay ku sugnaadaan oo ay ilaahay daacadiisa maynan yeelin taayadaa wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala liya rasuulu اllahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu ii yidhi yaa cabdallaah war cabdullaahi bni camr bni caasow dhegayso cabdulaahi wuxuu ahaa nin cibaadada ku fiican waataanu soo aragnay waa ninkii yidhi maalinoo dhanna waan soomayaa habeenoo dhanna salaad baan u taagnaanayaa habeenoo dhanna salaad baan u taagnaanayaa maalinoo dhanna waa soomanaanaya si aynan taacada ilaahayba u dhaafinba oo macnuhu ama habeenkiina salaaddii iyo qur'aankii iyo cibaadadiiba ku jiraa maalinna waa sooman yahay sidaas weeye macnihi waa tii islaantii loo guuriyey aabbihii u guuriyey isaga aabihii uga dacwootee nebiga dacwadii loo keenay calayhi salaatu wasalaam marka nebigu wuxuu ogaa cabdullaahi inuu yahay nin cibaado badan aad iyo aad u cibaado badan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la hadlaya hadda oo wuxuu leeyahay is-ilaali cibaadadaada tirada badan yaysan noqonin xilligan aad tahay dhallinyarada ama xilliga aad nashaadka tahay oo keliya ee xilliga kale aad ka tagto yaa cabdallah laa takun ha noqonin midla fulaanin hebel oo kale ha noqonin maxaa yeelay hebel maxaadan oo la mid noqonaynin kaana yaquumu leyla habeenkii wuu kici jiro salaatuleyl buu u kici jiray muddo nashaad intuu ahaa dabadeedna hadhow maxaa ka dab yimid fataraka waa ka tegey fanaama alleyl habeenkiina waa iska seexday habeenkii waxunbuu ka kici jire markii dambe waaba khalaas waaba iska dhaafayba isagoo kale ha noqonin waa laga waaninaya macnaha waa maxay qofka marka lagu leeyahy qofkaasoo kale ha noqonin waa qof laga wanaagsan yahay wax looga wanaagsanaaday sababtu maxay tahay khayr uu samaynayey buu ka tegey waxaad ka caado dhigatid waxa wanaagsan inaad la timaadid oo aad ku dheganaatid baabu istixbaabi طiibi اlkalaami wa طalaaqaة اlwajhi cinda اlliqاء baabu wuxuu u baab yahay istixbaabi in la jeclaystay oy wanaagsan tahay طiibilkalaami hadalkii wanaagsanaa ee furnaa wa طalaaqati اlwajhi wejigii furnaa cinda alliqaa'i marka la kulmo hadal wanaagsan oo macaan weji furan in dadkii lagula kulmo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waakhfid raarici janaaxaka garabkaaga raarici lilmu'miniina u raarici oo macnuhu waa maxay ha lagaa helo gacmo dadka soo dhowaynaya qalbi soo dhowaynaya weji soo dhowaynaya ha lagaa helo weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi isagoo nebigiisa la hadlaya salawaatu اllahi wasalaamu calayh wuxuu ilaahay siiyeena ku abaal sheeganaya maxaa la siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam bashaashnimo soo dhowayn furfurnaan baa ilaahay siiye walow kunta ka warran baa la yidhi haddaad ahaan lahayd faddan mid engegan fadigu waxaa loola jeedaa qalbi qalayl dabeecad adag weji xiran sidaasoo kale haddaad noqon lahayd haliidalqalbi qalbigiisuna adag yahay sida haddaad noqon lahayd adiga nebiga bal ka warran baa la yidhi lanfaduu saxaabadu waa carari lahaayeen min xawlika hareerahaaga koofurka maamaho waxay yidhaahdaan qalbi furan baa la galay albaab furan lama galo macnaa albaabkan furan haddaad gasho oo laakiin weji xun uu meeshii yaallo weligaa dib dambe u geli maysid laakiin qalbiga furan waa qalbi soo dhoweyn leh sidaa darteeda marka alle wuxuu leeyahay wanaaggan iyo bashaashnimadan iyo soo dhowayntan iyo waxaanoo dhan waa nicma min allahi jalla wacala adiga ilaahay ku siiye ee ka waran haddaad noqon lahayd mid dabeecad xun oo qalbi adag lanfaduu waa carari lahaayeen min xawlika hareerahaaga wa can cadiy bni xaatimin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi ittaqu nnaar war naar iska ilaaliyo iska dhowra walow haba noqoto waxaad isaga dhowraysaan bishiqi tamratin yacni bitasaduqi shiqi tamra weeyaan sadaqaysi aad sadaqaysanaysaan timir gabalkeedaba allaha ka dhige macnuhu waa maxay timirtii oo la kala jeexay qayb aad sadaqaysataanba wuxuu naarta isaga dhiga faman lam yejid qofkii timirtaa waaye gabalkeedii faman lam yejid qofkii waaye marka fa bikelimatin طayiba hadalkii wanaagsanaa ha sadaqaysto naarta ha isaga ilaaliyo oo hadalkan wanaagsan ee dadka aad kula hadlayso xijaab iyo sitri buu naarta kaaga noqonaya ereygan wanaagsanee kaa soo baxaya xijaab iyo sitri buu naarti kaaga noqonaya maxaa yeele waa sadaqa sadaqaduna la tudfi'u qadaba rabbi kamaa yudfi'u almaa'u annaar sida biyuhu u bakhtiyaan dabka yay iyaduna u bakhtiisaa carada ilaahay subxaanahu wa tacaala muttafaqun calayh wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canh ana nabiya sala allahu calayh waaalih wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu walkalimatu ayibatu ereygii wanaagsanaa sadaqatun weeyaan ereyga wanaagsan waa sadaqa ereygaa wanaagsan eed ku hadlayso ee aad dadkii kula hadlaysa kula dhaqmayso dhinacna waa kuu sadaqo dhinacna adigu kuu wanaagsan yahay maxaa yeele haddii mar walbaba hadal hadalba hadalkuu ka adag yahay dabeecadba dabeecadday ka qallabsan tahay aad kula nooshahay dadkii dadkii waa kaa cararayaan wax kula noolaanayana ma leh waa lagaa wada cararayaa lamasitaan baad noqonaysaa laakiin haddii eraygaagu wanaagsan yahay qof walbaa ku jeclaanaya maxbuub cinda annaas baad noqonaysaa wa maxbuubun cinda allahi jala wacala ilah agtiina waa lagaa jeclaanaya marka nebigu wuxuu yidhi waalkalimatu طayibatu ereygii wanaagsanaa sadaqatun weeyaan muttafaqun calayh wa fii bacdi xadiiin taqadama xadiikin qayb ka mida way noo soo hormartay bituulihi wa can abi darin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala liya rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam abi dar xadiidkanna wuu noo soo hormaray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la hadlaya abi dar ayaa wuxuu ku yidhi laa taxqiranna abidarow ha xaqirin oo marnaba ha yaraysanin min almacruufi wanaagga shay-an wax ka mid ah wax wanaag ahoo aad samayn lahayd ha isdhihin waxaan miyaan dad kala hortegi karaa ma waxaanaan dad ku qaabili karaa weliga hays odhanin waa maxay walow an talqaa inaad dadka inaad la kulantidba ha noqdo ama inaad siisaba ha noqdo akhaaka walaalkaaga biwajhin talqin weji furan wax kale haddaad weydo walaalka inaad ku qaabisho weji furan bashaashnimo leh weji furfuran hadal wanaagsan naxariisi ay ka muuqato hadal jilicsan walaalkaaga muslimka ah oo gabadho gabadha walaasheeda muslimadda ay kula kulanto رواه مسلم baabu isticbaabi bayaani الكلام wa idaaxihi lilmukhaaطib wa إذا liyufhama ida إلا بذلك ila bidalik baabu isticbaabi wuxuu u baab yahay in la jeclaystay bayaanilkalaami hadalkaagu inuu yahay mid cad mid kala dhigdhigan midaan u baahnayn in lagu celceliyo istixbaabu in la jeclaystay bayaanilkalaami hadalkaagu inuu cad yahay wa in la caddeeyo lilmukhaaibi qofka lala hadlaya loo caddeeyo hadduunan fahminna wa takriirihi in loogu celceliyo liyafhama inuu fahmo ida lam yakun hadduunan ahayn idaa lam yafham hadduunan fahmin ila bidalika intaa in loogu celceliyo mooye hadduunan fahmaynin ila in loogu celceliyo mooyaane qofka in loogu celceliyo wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana اnabiya salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu ahaa ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa ida takallama bikelimatin hadduu eray ku hadlo acaadaha waa soo celcelinayey alaaan saddex mar buu nebigu soo celcelinayey xataa yufhama canhu ilaa nebiga xaggiisa laga fahmo anas wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu waardaah nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu eray ku hadlo ereygaasi waa ku celcelinayey saddex mar ilaa laga fahmo nabiga calayhi salatu slam oo sababtu maxay tahay hadalkiisu innan waa diin weeye maxaa yeele wamaa yantiqu can ilhawa maxayd aayaddii in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxyu weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u waxyoonayo marka haddayba dhacdaba nebiga inuu hadlo hadalkaa isagaa waa ku soo celcelinayay saddex mar xataa yufhama canhu ilaa xaggiisa laga fahmo ana nebiya sala allahu calayh waali wasalam kaana wuxuu ahaa ida takalama bikelimatin kelimad hadduu nebiga ku hadlo acaadaha waa soo celcelinayay alaaan saddex mar xataa yufhama canhu ilaa laga fahmo waidaa ataa calaa qowmin hadduu dad u yimaada nebigu calayhi salaatu wasalaam fasallama uu salaama calayhim dushooda sallama calayhim dushooda waa salaamayey alaaan saddex mar sidaasoo kale haddayna maqlin waa loogu celinaya haddayna maqlin waa loogu celinayay waxay noogu iman doontaa kitaabu salaam rawaahu lbukhaariyu baa wariyey wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kaana kalaamu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalama fasla hadalka nebigu wuxuu ahaa salawaatu اllah wasalaamu calayh faslan mid kala dhigdhigan hadal kala dhigdhigan buu ahaa oo yafhamuhu uu fahmayo kullu man qof walba oo yasmacahu nebiga maqla hadal kala dhigdhigan oo aan u baahnayn iigu celiyo maxaa tiriyo toona aan la dhahaynin inan bini aadamku waa kala duwan yahay qofna hadalku waa qurqurinayaa oo waa boobsiinayaa hadalkiisiibaa isaga kaa dhexyaacaya ma kala garan karaysid maya sidaa ma ahayn nebiga calayh isalaatu wasalaam hadalkiisu wuxuu ahaa miduu kala dhigdhigan yahay yafhamuhu waxaa fahmayey kullu man qof walba oo yasmacuhu maqla rawahu abu daawuud baa wariyey baabu wuxuu u baab yahay isqaau اljaliisi lixadiiثi jaliisihi isqaau اljaliisi qofka dad la fadhiya isqaa'u inuu raariciyo aljaliisi ka dadka la fadhiya lixadiiثi jaliisihi dadka uu la fadhiya warkooda inuu dhegta u raariciyo oo macnuhu waa maxay qofkan kula fadhiya dhegayso laysa bixaraamin aladii xadiidka iyo sheekadaasoo aad dhegaysanayso oo laysa bixaraamin xaraam aanan ahayn hadduunan warku xaraam ahayn dhegayso wa istinsaati alcaalimi qofka caalimka in loo aamusiiyo dadkii oo la aamusa khayri wanaag baa laynoo sheegaya aamusa in la dhaho waalwaacidi ka dadka waaninaya in dadkii loo aamusiiyo istinsaatulwaacidi weeyaan xaadiri majlisa dadka majliskiisa soo xaadira in loo aamusiiyo sideedaba shareecadii islaamku waxayna bartay inaanan layska garab hadlin innagu waxaan naqaanaa dadkeenna khaasatan qof markuu hadlayo toban qof haddaan nahay shanna waa hadlaysaa shanna waa dhegaysanaysaa labalaba laysugu maran yahay taas shareecada islaamku ma qabto aadaabtana ka mid maaha hal qof ha hadlo hadduu dhammaysta kaa kale ha hadlo kulligeenna waa wada maqlaynaa marka waana wada faa'iidaysanaynaa laakiin in layska garab qayliyo oo layska sidii suuqii oo kale wax wanaagsan maaha dad meel wada fadhiya haddana kala fadhiya wey dad meel wada jooga haddana kala sheekaysanaya oo ha laga yaaba hal sheeke inay tahay inay afar iyo shan ka mid a inay sheekada mid walba uu rabo inuu sheego isagu wax intii kalena ay leeyihiin waa dhegaysanaynaa marka in ay noqoto qof walba inuu qof un dhegaystaay noqonaysaa taasi maya waa laga wanaagsan yahay isqaau ljaliisi weeyaan dadkiiiyo dadka la fadhiya inay dhagahooda u raariciyaan lixadiii jaliisihi kii warramayay adiga kula fadhiya warkiisa alladii sheekaduna waa inay noqoto laysa bixaraamin midaanan xaraam ahayn xaram may la dhegaysan maayo waistinsaati alcaalimi qofkii caalimka in loo aamusiiye iyo walwaacidi kii waacidka ahay dadka waaninaya in loo aamusiiyo xaadiri majlisa dadka majliskiisa soo xaadiray wa can jariir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala liyana rasuulu llaahi sal اllahu alayh waalih wasalam rasuulka allah wuxuu igu yidhi fii xajati اlwadaac xajulwadaac markii la mariyey kun oo qof baa soo xajiyey baa la yidhaahdaa saxaaba marka waa maalintay ugu badnaayeen asxaabu rasuuliillahi sal اllahu alيh ali wasalam kulligoodna waxay daawanayaan xajkii nebiga calayh salaatu wasalaam isagaa laga wada qaadanaya nebiguna waa isagii lahaa khuduu canii manaasikakum war camalkiinna xajka kaala iga qaata waynu arki doonnaa kitaabu اlxaj sidaa darteeda marka dadkii waa la badan yahay qaar badan oo waxaa buuxa meeshii aan nebiga calayhi salaatu wasalaam nolol badan la qaybsanin reer madiine way yaraayeen inta soo raacda nebiga inta kale waxay ka yimaadeen meelihii kale waxa madiine ka yimid waa yaraayeen boqoliyo labaatan kun intay dhan tahay inta madiine ka timid toban kun ma dhanna shan kun meelaha taqriiban ilaa toddoba kun waa lagu qiyaasi karaa inta kale waa dad meelaha kale ka yimid sidaa darteeda waxaa laga yaabaa inaysan wax badan oo axkaamta inaysan la soconnin qaar baa markaa keliya nebiga ugu horraysayba salawaatu ullah wasalaamu calayh markay maqleen nebigaa soo xajinaya aynan arkin reemiyi bay ahaayeen halkaasay nebiga calayh salaatu wasalaam kula kulmeen marka waa layska qaylinaya waana la buuqayaa sidaa darteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam jariir ibni cabdillaah ayuu wuxuu ku yidhi istansit innaasa waxbuu rabaa inuu u sheego istansit innaas dadka ii aamusiye dadkii buu qaylo la dhexyaacay oo jaariir wuxuu ku yidhi war aamusa nebigaa idinla hadlaya waa la wada aamusay uma qaala dabadeed wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa tarjicuu ha u laabanina bacdi aniga gadaashay kufaaran ha u laabannina yadribu uu garaaco bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin kuwa kale qoortooda uu garaaco oo macnuhu waa maxay aad isdishaan weeye markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dardaaran buu dhiibanaya waa xaj ulwadaac waa sagootis weeyaan wixii intaa ka dambeeyey saddex bilood buuba noolaaba salawaatu ullah wasalaamu calayh meeshay ummadda ugu badnayd buuna dardaarankaa ku dhiibay isagoo dhahaya laa tarjicuu ha u laabanina bacdii aniga gadaashay kufaaran ha u laabanina oo markaasi yadribu uu garaaco bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin kuwo kale qoortooda uu garaaco oo loola jeedo ad dagaalantaan maya arrintaa iska ilaaliya muttafaqun calayh baabu wuxuu u baab yahay alwaacid wاliqtiصaadi fiihi alwacdi wadigiibuwaanadii weeyaan wacdigii iyo waanadii ayuu u baab yahay iyo wاliqtiصaadi fiihi in isagii naftirkiisa la dhexdhexaysto oo ummaddii aan looga daalinin afar saac shan saac lix saac haddii la fadhiyo ka war maya ummaddii iskuma dhex jirto waa kala duwan tahay qolo waa dad طulaab اlcilmi ah u banbaxay cilmiga waa laga yaabaa labiyo toban saacadood hadday fadhiyaan inaysan dhib ku ahayn maxaa yeelay hawshoodii iyo niyadoodiiyo waxay tahay inay cilmigaa weeleeyaan kuwa dhib ma lahaa laakiin caammadii dadkii ahaa haddii wax loo sheegayo in wakhtigii la dheereeyo ilaa ay malal iyo daal oo hadhow markaa xalaqadiiba laga cararaba wax wanaagsan maaha marka wاliqtisaadi fiih taasaa loola jeedaa qaala allahu tacaala isagoo ilaahay ka hadlaya wuxuu yidhi udcu yeer nebi muxammedow ilaa sabiili rabbika waddadii rabbigaa dadka ugu yeer bilxikmati si xikmad a ah ugu yeer waalmawcidati iyo waano alxasanati wanaagsan xikmadii maxay noqonaysaa inaan wakhtigii wakhti dheer laga dhigin in la soo gaabiyo nuxurka hadalkana in loo sheego intiisa muhimkaa in loo sheego murtidiisii loo sheego intii ay wax ku fahmi lahaayeen loo sheego wa can abi waa'il shaqiiq bna salamata la ohan jiray taabici buu ahaa ardaydii cabdullahi bnu mascuud iyo raggii la mida ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi kaana bna mascuudu wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu ree kuufay ahaayeen radia allahu tacaala canhu yudakirunaa fii kulli khamiisin cabdullahi bna mascuud wuxuu lahaa xalaqo maalin walba oo khamiis ah maalin walba oo khamiisah ayuu lahaa xalaqa caamada dadka ahoo dhan iyo cid walba ay timaaddo faqaala lahu rajulu nin baa marka wuxuu yidhi wuu la bogay aad iyo aad buu ola dhacay wacdigiibuu aad iyo aad u jeclaaday marka wakhtigii buu dherarsanayaa khamiis ilaa iyo khamiisteeda kale haddana waa inuu sugo marka wuxuu yidhi ya abaa cabdiraxmaan waa kunyadii cabdullahi bni mascuud abaa cabdiraxmaanow lawadidtu waxaan jeclaystay annaka adigu dakartana inaadna wacdisid kulla yowmin meeshan khamiis walba ka ah maalin walba nooga dhig maalin walba nooga dhig faqaala markaasuu wuxuu yidhi amaa inahu yamnacnii min dalik amaa inahu shaniye yamnacunii waxaa iga reebaya min daalika arrinkaa wax kale ma ahe arrintaa waxaa iga reebaya annii akrah anigu waxaan nacayaa an umillakum inaan idin daaliyo weeye malalku waa nooggii iyo daalkii wainnii anigu atakhawalukum waa idiin muddaynayaa bilmawcidati mawcidadii waanadii muddaan idin yeelayaa oo khamiistaa iyo khamiisteeda kale ayaan idinkaga dhigayaa ama laba maalmood maalan ayaan isbuuci idinkaga dhigaya saddex maalmood wax sidaasoo kale ah kamaa kaana siduu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi waalih wasalam yatakhawalunaa mid noo muddeeya bihaa waanadii makhaafata sa'aamati isagoo kan nebigu ka baqanaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inaannu daallo inaanu noogno weeyaan calaynaa dushayada inaanu daallo iyo dusheenna nebiga nooga baqanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muttafaqun calayh yatakhawaluna ay yatacahaduna waa nala ogaan jiray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu ahaa wa can abilyaqdaan waxaa laga wariyey magaciisuna wuxuu ahaa camaar bni yaasirin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam oo yaquulu dhahaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan maqlay isagoo dhahaya ina tuula salaati arajuli wa qisara khudbatihi hadday khudbadii timaaddo dhegaysa hadda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina tuula salaati arajul qofka salaaddiisa dherarkeeda oo macnuu waa maxay inay salaaddii dheeraato wa qisara khudbatihi khudbadiisuna ay gaabato nuxur in lay noqoto in yaroo muhim ahoo nuxur ahoo dadku ay xifdin karaan oo axkaamtoodii iyo diintoodii iyo shareecadoodii ka warramaysa arrintaa iyadaa qofka sameeyaa mi'inatu min fiqhihi weeyaan yacnii calaamad weeyaan waxay u tahay min fiqhi qofkaa fiqhigiisay calaamad u tahay inuu yahay qof faqiih ah oo waacid ah ayay deliil u tahay ee fa atiilu salaata war hoydadow salaaddii dheereeya wa aqsiru alkhudbata khudbadiina gaabiya haddaynan jirin sabab u diidaysa dadkii in salaadii la dheereeyo waa in la dheereeyo haddii laakiin dadkii ay yihiin dad hawlo ka dhaca maya waa la gaabinaya maxaa yaele xadiis mucaad baa lagu camalfalaya waataynu soo aragnay wa aqsiru lkhudbata khudbadiina gaabiya ma ina marka la yirina bifatxilmiimi miimka oo la kordhigo iyo waa uma hamzatin baa la akhriya maksuuratin hoos dhigan ma'ina weeyaan uma nuunin mushadada ku xigta ay calaama weeyaan daalla ku tusinaysa calى fiqhihi wa can mucaawiyata bna xakam الsulamiyi waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu وarضaah mucaawiya bna xakam الsulami waa saxaabi qisa qabsatay marka laba qiso isaga ku dhacday buu ka warramaya markuu soo islaamay weliba mucaawiya bna xakam الsulami radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi bayna ana uصlii maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam waa xadiiu cahd waa qof cusub wey hadda soo islaamay qofka markuu hadda soo islaamana xoogaa yar uu islaam yahay waxaa ku jira waxyaabo badan oo ah inuu si fiican uu u dabaqo uu doonayo waxyaabihii uu dabaqay saxaabigan waxaa ka mid ahaa hadduu qof hindhiso alxamdu lilah yidhaahdo in yarxamuka allah la dhaho laakiin tani tii waa ka duwantao salaad baa lagu jiraa markan waaya marka nebigu wuxuu ah, yidhi mucaawiya bn xakam asulami bayna ana usalii wakhtiga aan tukanaya maca rasuuli illahi aan la tukanaya sala allahu alayh waalih wasalam id catasa waxaa hindhisay rajulu nin oo min alqowmi dadkii ka mid ah dadkii musaliinta ahay saxaabada ahaa nin ka mida ah hindhisay hadduu hindhisay qofku hadduu hindhiso isagoo salaada ku jira alxamdu lilah waa dhihi kara laa ba's maxaa yeelay alxamdu lilah subxaan allah laa ilaaha ila allah astaqfir allah kulli adkaarta salaadda gudaheeda waa lala iman karaa ama taagnow ama sujuudsanow ama rukuucsanow alxamdu lilah waad dhihi kartaa wax dhiba ma laha xaaladay noqotaba marka hadduu alxamdu lilah yidhi qofka hadduu alxamdulilah dhaho markuu hindhisay dabadeed maxaa la dhahaya yarxamuka allah laakiin markan yaa lala hadlayaa qofkii baa lala hadlayaa kaafka u dambeeya yarxamuka waa khitaab qofkii baad la hadlaysaa ma bannaano marka laakiin isagu markuu alxamdu lilah lahaa ilaahay buu la hadlaya subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala waa jaa'iz weeyaan salaadda gudaheedii wixii adkaar iyo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo istikfaar iyo kulli waa lala iman karaa salaadda gudaheedii laakiin qof lalama hadli kara salaadda gudaheeda may ma bannaana faqultu marka markuu yidhi alxamdu lilah ninkii waxaan ku idhi buu yidhi yarxamuka allah yarxamuka allah baan idhi farammaani alqawmu biabsaarihim dadkii indhahoodii farammaanii waa igu soo ganeen alqawmu dadka biabsaarihim araggoodii faqultu markaasaan waxaan ku idhi waa nin iska cusub weeyaan dadkii buu dhowrdhowro si xun baa marka indhahoodii ay u gubayaan faqultu markaasaan hadloo waxaan ku idhi waa fakla ummayaah war hooyooyinkiin ha idin waayaane maa sha'nukum xaaladiinnu maxay tahay tanduruuna ilaya aniga sidaad iigu soo dhowraysaan yarxamukallah baa loo hadda hadalkaluba sii daldalayba iyagiibuu wuxuu ku yidhi war hooyooyinkiin ha idin waayaane maxay tahay aniga aad ii dhowraysaan fa jacaluu waxay guda galeen yadribuuna biaydiihim gacmahoodii inay la dhacayaan cala afkhaadihim waa la taagan yahay saasaa la leeyahy macnihi oo bowdadii baa lagu dhufanaya macnuu waa maxay aamus inan lalama hadli karayo isagu laakiin axkaamtan waxba kalama socdo waa cusub yah marka falammaa ra'aytuhum markaan arkay inay aamusiinayaan falammaa ra'aytuhum markaan arkay yusammituunii inay aamusiinayaan lakinii sakatu aniga waan iska aamusay anaa baddan isaga aamusayba wax ila hadlama markaan waayaba juuq ii dhahaba laakiin inay aamusiinayaan waan arkaa buu yidhi anaaba aamusayba falammaa sallaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali waslm rasuulka alle markuu salaaddiisii dhammaystay biabi huwa wa ummi aabbahayo hooyaday midan ku beddesho weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam oon ku furte maa ra'aytu waa maanan arkin mucalliman maanan arkin qablahu isagoo hortii walaa bacdahu gadaashii axsana ka wanaag badan tacliiman barasho minhu isaga xaggiisa xagga waxbaridda iyo waxbarashada dadka la barayo qof kaga wanaagsan weligay ma arkin nebiga calayhi isalaatu wassalaam oo waa maxay lama dhihin salaaddii ku soo celi lama dhihin nin weyn baa tahay maxaa samaynaysa lama dhihin lama canaanan nebigu calayhi salaatu wassalaam wallaahi baan ku dhaaranayaa maa kaharanii muunan iguulguulin walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii ima caayin wa qaala laakiin nebiga wuxuu yidhi ina haadihi asalaa warhoy salaadan iyada ah laa yasluxu fiiha gudaheeda uma suubado shayun wax oo min kalaami innaasi dadka warkooda ah war salaadan gudaheeda wax hadal dad alla ah lama iman karo saasuu nebiga ku yidhi innamaa hiya salaaddu waxay tahay gudaheeda waxa keliya lala iman karaa altasbiixu weeyaan wاltakbiiru weeyaan wa qiraa'atu اlqur'aani weeyaan wixii dikri ilaahi subxaana wa tacaala noocu ahaadaba intaa baa lala iman karaa wax kale laakiin lalama iman karo hadal dad salaada gudaheeda intaa ku jirtid ha la imanin aw kamaa qaala ama siduu yidhi oo kale sidaasoo kaluu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi eh, qaala wuxuu yidhi marka aw kamaa qaala rasuulu llahi sal alay wasalam ama sidaasoo kaluu nebigu yidhi qultu marka waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allah intaa hadduu nebiga i baray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan ku idhi marka dhegayso qisadii labaad waata wuxuu yidhi innii xadiiu cahdin bijaahiliya innii anigu xadiiu cahdin mar dhow baan ka imid bijaahiliyatin jaahilinimadii oo macnuu waa maxay gaalnimo haddaan soo islaamin rasuulkii allow qisadanaa marka igu dhacdee maxaan sameeyaa oo waa maxay waqad jaa'a allaahu ilaahay waa ii keenay bilislaami islaamnimadii buu ilaahay ii keenay waan soo islaamay wa inna minnaa annaga reerkii aan ka imid wa inna minaa waxaa naga mida rijaalan rag baa naga mida ya'tuuna waxay u tagaan oo ay ka soo xaajo qaataan oo ay xaajadoodii iyo dantoodii iyo u geystaan bilkuhaan alkuhaana kuwan suxarada ee curaafiinta bay u geystaan qaala nebigu wuxuu yidhi marka arrintaa ka waran haddaan idhi falaa ta'tihim bi iigu yidhi adiga ha u tegin muslim baa tahay qof muslimna uma taga kuwa maxaa yeelay gaalnimaa ka dhalanaysa maxaa qofka u taga ee wuxuu sheegayo u rumeeya xadiidkii fii saxiixi muslim waatuu ahaa faqad kafara bima unzila calaa muxamed nabiyullaahi muxamed wixii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay laakiin qofka intuu u tago isagoon rumaysnayn laakiin iska weydiiya waxuun nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allaahu minhu ilaahay ka aqbali maaya kaasi sarfan walaa cadla arbaciina yowm ilaahay ka aqbali maaya sarfan walaa cadla waajib iyo sunno laga aqbali maayo waa isaga tegey anigu ma aanan rumaysnayn iyo wuxuu sheegayaan soo fiirinaya iyo waxaasoo idil war dhibkaasay leedahay marka sidaa darteeda falaa ta'tiihim ha u tegin xaaraam weeyaan in loo tago qultu waxaan idhi buu yidhi wa mina annaga waxaa naga mida rijaalun rag baa naga mida yatatayaruuna waxbay baasaystaan qaala nebiga wuxuu yidhi oo macnuhu waa maxay adigoo gurigaaga ka baxaya hadday bisad madow ku hormarto ama ey madow ku hormaro ama noocaas oo kale balaayadaasaa dhacaysa waxay samayn jireen oo kale safar markay doonayaan inay aadaan shimbir baa la qabanaya waa la sii daynayaa waxaa la leeyahy dhinaca midigta hadduu aadana khayr iyo wanaag weeye safarkaaga aad hadduu dhinaca aadana shar iyo balaayo weeye iska joog waa baasaysi wey marka dadkuna in badan way sameeyaan waxa waa wax baasoo qumay oo noocanoo maanta dhibkan inuugu dhacayo waan garanayo saa iyo saas darteeda in wax la baasaysto wa minaa waxaa naga mida rijaalun rag yatatayaruuna waxbay baasaystaan qaala nebigu wuxuu yidhi daaka shayun kaasi waa shay yajiduunahu fii suduurihim laabtooda ay ka helayaan wax xaqa ma aha falaa yusaddiqannahum waxay rabeen yuusan ka reebin oo macnuhu waa maxay waa shay qalbigooda iska ah waxaan wuxuu kuugu dhacay sidan darteeda ama sidan waxa weeya waxyaabaha noocaasoo kale la baasaysanayo ee falaa yasudannahum yuusan waxba ka reebin maxaa yeelay haddaa waxaan arki lahayd ama aadan arki lahaynba waxan waa kugu dhici lahaa qadar allahu maa shaaa facala wey saasuu nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslimun qisooyin dheer buu lahaa mucaawiya bni xakam asulami waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi waagii jaahiliga gabar addoon ahayd yaa ari ii raacaysay dhurwaa baa ka laayey waan garaacay buu yidhi si xun baan weliba u garaacay waan ka qoomamaynaya hadda markuu islaamay kadib uu ka qoomamaynaya maxaa leh islaamku waa raxma intii hore kama qoomamaynayn nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyadu ka warran waa muslimiid buu yidhi ii keen buu yidhi waa la keenayo waa la weydiiyo suaal dheer buu nebiga mariyo wuxuu yidhi actiqha fainaha mumina xore waa muminada sidii baa lagu xoreeyey athaklu marka la yirina bidami thaaithada oo la godo almuhalaati saddex dhibicle almusiibatu weeyaan alfajicatu walfajicatu iyo dhibaatada weyn fajicada ahee dadka kaga yaabisa wey ma kaharanii ay waxa weeyaan ma naharanii nebiga imuunan gulguulin wa can ilcirbaaط bni saariyata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi wacadana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam rasuulka alle waana waaniyey mawcidatan waano wajilad ay la gelgelatay weeye minha waanadaasi alquluub qalbiyadii iimaanka ka buuxay way la gelgisheen wadarafat waxaa la ilmeeyey minha waanada iyada ah alcuyuunu indhihi wadakara alxadiid xadiidkii buu sheegay waqad sabaqa bikamaalihi xadiidkan isagoo dhammaystiran buu noo soo hormaray fii baabi alamri bilmuxaafadati cala asunna baabkaasuu inoogu soo hormaray baabkii ilaalinta weeyaan la isfarayey in la ilaaliyo sunnada wadakarnaa waan sheegnay ana tirmidiya qaal imaam tirmidi oo xadiidka warinaya inuu yidhi inahu xadiiثun xasanu صaxiix xadiidku waa صaxiix weeye baabu alwaqaari wاsakiinati wuxuu u baab yahay alwaqaar xasiloonidii weeye wاsakiinati iyo deganaanshihii qaala اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wcibaad الraxman aladiina yamshuuna clى اlarضi hawna wإida khaطbhm اljaahiluuna qaluu salaama wacibaad الraxmaani addoommada alleh addoommada ilaahay loo nisbeeyey ee ilaahay uu leeyahay addoommadao dhan ilaahay baa leh laakiin haddana kuwa ilaahay goonni u sheegtay oo waa maxay waa kuwa laga helay sifaatkan fii suurati اlfurqaan inta u dambaysa sifaatka halkaa ka bilaabata ilaahay uu ku dhammeeye weeyaan suuradda inta laga helay sifaadka ayaa cibaad الraxmaan ah oo waxa weeyaan cibaad الraxmaan sifaadkoodii waxaa ka mida yamshuuna waa soconayaan cala alardi aladiina waa kuwa yamshuuna soconaya cala alardi dhulkii soconaya hawnan aayarsi weeyaan waida khaaطabahum اljaahiluun dadka jaahiliinta ee aanan diinta alle garanaynin haddii ay la khitaabaan oy la hadlaanna qaaluu waxay leeyihiin salaama nabadgelyo la murmi maayaan ku caydarsan maayaan aflagaadayn maayaan waxay leeyihiin salaama nabadgelyo weeyaan khalaas hal isnabadgeliyo waa la dhinacay ka marayaan khalaas sidaas weeyaan macnuhu waa maxay qof hadduu kugu xadgudbo oo sharaftaadii iyo adigii iyo wax meel kaaga dhaco inaad adiguna la caytanta miya may maya in lala caytama maaha maxaa yeelay imaam maalik raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa la yidhaahdaa nin hadal si xun oola hadlay markaasuu ka gaabsaday markaasaa lagu yidhi imaamu maxaa dhacay wuxuu yidhi kullu inaa'in bima fiihi yandax weel walba waxa ku jira yuu soo qubaa weel walba waxa ku jira yaa ka soo baxa qalbigu waa weel waxa ku jira ee ka soo daadan kara ima khayr wey wa ima shar wey waynu arki doonnaa xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam qalbigu inuu weel yahay uu ku miaalaya axaadii dhowr ah weeyaan weliba ku miaalay salawatu ullah wasalaamu caley ama ku sheegayba qulubtu waa weel weeyaan marka qofkan caytamaya qalbigiisa waxa ku jira umbuu ku tusay hmm, qalbigiisa siduu yahay umbuu ku tusay wa cibaaduraxmaani marka waxa lagu yaqaanaa waxa ay tahay waxa lagu yaqaanaa aladiina waa kuwa yamshuuna soconaya cala alardi dhulkii hawnan hayin iyagoo ah waa si aayar ah oo aanan kibir iyo isla weynan iyo midna aanan lahayn isqaadqaad toona aanan lahayn waida khaaطabahum اljaahiluun jaahiliintii hadday la hadlaanna oo hadal xun ay ku yidhaahdaanna qaaluu waxay dhahayaan salaaman وcan caaئiشhaةa waxaa laga wariyey radi الlahu tacalى canha qaalad waxay tidhi maa ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalayh وalih wasalam rasuulka alle ma aanan arkin weligey caisho waad garanaysaanoo waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigan calayhi salaatu wasalaam sagaal sano yay reerkiisa ahayd ilaa uu ka dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisana way la qaybsatay sagaalkaas sano hadduu safar ahaa iyo hadduu joogayba inta badan wax yar mooye inta badan way la qaybsatay marka maxay garanaysaa noloshii nebiga oo dhan bay garanaysaa waxay tidhi maa ra'aytu maanan arkin rasuul اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam mustajmican qad isagoo kulansaday weli daaxikan qosol qosol dhammaystiran isagoo la yimid ma aanan arkin weligay xataa turaa ilaa laga arko minhu nebiga xaggiisa lahawaatah lahawaadkiisa ilaa laga arko lahawaadka waxaa la yidhahdaa hilibka maxaa meeshaa dhexe dalqada ah qofka markuu aad u qosle afka kala qaado way muuqanaysaa soo ma nebiga calayhi salatu salaam isagoo saa u qoslayo weligay maanan maqlin mana aanan arkin weye iyay tiri oo nebiga haddaba miyuunan farxad badnayn haa waa farxad badnaa innamaa kaana nebigu wuxuu ahaa yabtasim mid dhoollo caddeeya nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dhoollo caddaynayey muttafaqun calayhi allahawaat jamcu lahaatin weeyaano wa hiya luxmatu weyaan ama laxmatu waa hilibka allatii hilibkaasoo fii aqsaa meesha u dambaysa saqfi اlfami afka meeshiisa u dambaysa ee saqafka ah ku yaalla xagga sare waa dalqadii weeyaan nebiga calayh isalaatu wasalaam afka kalema qaadaynin macnaha baabu wuxuu u baab yahay annadbu ila ityaani الصalaaةi wاlcilmi wanaxwihima min alcibaadaati bالsakiinati wاlwaqaar annadbu in laysku adkeeyey ilaa ityaani الصalaati salaadda in la yimaadaan laysku adkeeyey wاlcilmi ityaani اlcilmi cilmiga in la yimaadaan laysku adkeeyey wanaxwihima iyo wixii la mida oo min alcibaadaati ah biاsakiinati adigoo xasilooni ay kaa muuqato iyo walwaqaari deganaan adoo ordahaya inaadan imanin qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi waman yucadim qofka weyneeya shacaa'ir allah ilaahay shacaa'irtiisa qofka weyneeya fainahaa weynayntaasi min taqwa alquluub qalbiga taqwadiisa weeyaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya ida uqimat الصalaatu salaadda haddii la aqimo falaa ta'tuuha ha imanina waantum idinka oo tascuuna ordaya wa'tuuha imada imaada waantum idinka oo tamshuuna aayar u soconaya maxaa laguu diidan yahay haddaad aqiimistii markaad noqosho soo orodo salaadiina aad gasho halhaleel ku gasho maxaad gashay salaaddii adoo neef tuuraya soo maaha haddaad marka geshid salaaddii adiga oo neef tuuraya oo fiifiifiif leh waxaad ku khushuucdayba garan maysid waxaad tukatayna garan maysid maya ha yeelin weeye macnaheeda idaa qiimat asalaatu salaadda haddii la aqimo falaa ta'tuuha ha imanina wa antum idinka oo tascuuna ordaya wa'tuuha imaada wa antum idinka oo tamshuuna soconaya wa calaykum waxaa la doonayaa korkiinna waxaa ahaaday alsakiinatu xasilooni iyo walwaqaaru lafdigii kala ku dareeyey xasilooni iyo deganaan famaa adraktum waxaad ka soo gaartaan fasalluu tukada salaaddii imaamka waxaad ka soo gaartaan inaad ka soo haleeshaan la tukada wamaa faatakum wixii tegayna faatimu dib ka dhammaystira ragcad baa kaa tagtay gadaal kala imow tu labaad baa kaa tagtay gadaal kala imow tu saddexaad baa tagtay gadaal kala imow ataxiyaadkii u dembeeyaad la timid afartaba gadaal kala imow hadday cisho ahaydoo kale muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya zaada muslimun waa kordhiya fii riwaayatin lahu faina axadakum qofkiin ida kaana yacmidu ila asalaat faina axadakum midkiin ida kaana hadduu ahaadee yacmidu ay yaqsudu weeyaan mid u qasdaya ila salaati salaad mid u qasdaya fa huwa fii salaatin salaad mid ahaaday weeye macnuu waa maxay waabaad socotaa masaajidkaad u socotaa salaad baad u socotaa salaad baad ku jirtaa xaaladda ajar salaad baaba laguu qorayaaba marka salaad baabaad ku jirtaaye salaadan kaleed u ordayso aayarso adigoo ay xasilooni iyo deganaani kaa muuqato salaaddii gal oo hadhow khushuucadii aan waxba u dhimaynin an ibni cabaasin meesha marka waa haddii salaadii la aqimo laakiin xilliga hadduu soo dhow yahoon la gaarin oo kale waa la soo ordi karaa dhib ma leh wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma annahu cabdullaahi bni cabaas dafaca maca nabiyi sala allah alay wasalam waa raacay weeye maca nabiyi sala allahu alayh wasalam yowma carafa maalintii carafa ahayd cabdullaahi iyo walaalkii iyo usaama bna zayd ayaa eh, walaalkii qasm weeye iyo usaama bna zayd saddexdooda yaa nebiga mid marba mid raacayey salawat ullah wasalaamu caleyh awrkiisii marba mid baa la eh, fangelinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam marka cabdulahi wuxuu yidhi aniga tookadayday ahaydoo nebigaan raacay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hashiisii yowma carafata maalintii carafa fasamica anabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga alle wuu maqlay wara'ahu gadaashiisa hadduu nebiga hashiisii socdo gadaashiisii yaa socda saxaabadii oo dhan boqol iyo labaatan kun weeye saxaabadana marka qolo walba meel bay yaacaysaa marka badankood laakiin nebiga gadaashiisay socdaan wara'ahu gadaashiisii wuxuu ka maqlay nebigu zajran shadiidan qaylo daran weeye wa darban iyo garaacid wa sawtan iyo cod lilibili geeli qof walba neefkiisii buu canaananayaa ama waa qaylinaya nebigu rabaa inuu gaaro salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo aan isagaa nebiga laga xigsanin salawaatu ullahi wasalaamu calayh faashaara marka nebigu waa u tilmaamay bisawtihi ilayhim karbaashkiisii isagoo haye ayuu nebiga u tilmaamiye gacantiisa wa qaala wuxuuna ku yidhi ayuha annaas hoydadow calaykum biاsakiina xasilloonni baa korkiinna ahaatay faina albira wanaagga iyo iimaanku ma aha laysa ma ahaanin bilidaaci degdegta ma ahaanin war khayrkiiyo wanaagga degdegta kuma jirto sideedaba aayarsada degdegtan aad degdegaysaan khayr iyo wanaag kuma jiro khayr iyo wanaagna ma leh aayarsada saasuu nebiga ku yidhi rawaahu اlbukhaariyu baa wariyey warawaa muslimu bacdahu buu wariyey albiru la yidhina aلطaacatu weeyaan macnaa laysa albiru ay laysa طaaca weeyaan markaa laysa bilidaaci faina albira طaacada ilaahay ma aha laysa bilidaaci mid idaacina waa kanoo wuxuu yidhi bidaaطin mucjamatin daad dhibicle qablaha baaun ay ahaatay wa hamzatun maksuuratun baa meeshii ku jirta oo hamze la hoos dhigay idaac la yidhaahdo wahuwa alisraac waa degdegtii weeyaan macnaha biriga iyo طaacada ilaahay ma aha degdegta aayarsada tartiibtiinna baabu ikraami الضayf wuxuu u baab yahay ikraami الضayfi dayfka iyo martidii in la karaameeyo dayfka iyo martida oo la karaameeyo waa camal alambiya ambiyada ilaahay camalkeeda weeyaan fi lqur'aani alkariim maynan ku arkin qisadii nebiyullahi ibraahim markay malaa'igtii u yimaadeen muunan ogeyn inin dad bay ahaayeen suurad insaana bay lahaayeen fa jaa'a maxaa la yidhi bicijlin samiinin meel waatay ahayd meeshii kalena maxay ahayd xaniid ah macnaha waa soo dhoweeyey guriguu soo fadhiisiiyey hadduu gogashii fadhiisiiyey markiiba waa dhaqaaqay durbadiiba neef buu u gowracay durbadiiba waa soo solay isagoo hagaagsan buu u keenay macnuhu waa maxay waa ikraam adayf martidii in la karaameeyo waa camal alambiya weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi hal ataaka makuu yimid xadiiu dayfi ibraahiima almukramiin xadiiu dayf sheekadii makuu timid dayfi ibraahiim ibraahiim martidiisii kuwaasoo almukramiina kuwa la karaameeyey ahaa id wakhti dakhaluu calayhi dushiisa ay u soo galeen fa qaaluu waxay idhaahdeen laba shaqay isku qabanayeenoo nebi ibraahiimna waa soo mareen markay soo mareen yay waxay ugu bishaareeyeen wiilkiisii isxaq ahaa kadibna waa ka sii dhaqaajiyeen qowmu luut bay aadeen waa iyaga halligi doono markaa labada shaqay lahaayeen nebiyullaahi ibraahiimna waa isaga weydiinaya oo laxaggeed usii socotaan markuu ogaaday inay ambiye ilaahay yihiin oo rasuul ilaahay yihiin ilaahay soo diray ayuu wuxuu ku yidhi xaggeed aadaysaan ina ursilnaa ilaa qowmi luutin bay ku dheheen halkaasaana loo soo diray markaasaa eh, hadal dheer baa dhex maray iyagiiyo nabiyullahi ibraahim faqaaluu waxay ku yidhaahdeen salaaman qaala isna wuxuu yidhi salaamun nabadgelyo weeye qowmun munkaruuna baa tihiin mufasiriinta markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan inkaarka ah, macnaha waxaa loola jeedaa qoom la inkiray baa tihiin oo macnuhu waxa weeyaan intuu neefkii gowracayay yuu waxyaabo soo hoos dhigay biyo iyo timir iyo wax buu soo hoos dhigay inaba ha yaraatee waxba meeshii maynan ka qaadin haddii qofaad marti qaaday ood shaahi u keentay oo xoogaa yaroo afka uu sii geliya aad u keentay intiina aanan taabanin waxay yidhaahdeen marka caado waxaa ahayd qofku markuu qofka xumaan ka damacsan yahay oo uu rabo inuu xumaan ku sameeyo wixiisana inuusan afka gelinninba marka nebiyullaahi ibraahim dadkaana ma aha dad xumaani ay wejigoodii ka muuqato wixii aan u keenayna waa cuni la'yihiin si xaggey arrintu iska qabin la'dahay qowmun munkaruuna baa tihiin weeye marka warqor aan inkiray baa tihiinoo xaaladdiinna iyo waabaan idin garan kari la'ahay faraaqa markaasuu wuxuu u dabamaray ilaa ahlihi ehelkiisiibuu u dabamaray macnuhu waa maxay iyagii buu meel fadhiisiiyo wuxuu aaday u kicitimay dhinacii reerkiisa fa jaa'a markiiba wuxuu la yimid bicijlin dibi buu la yimid samiinin cayilan oo solan faqarabahu ilayhim iyagiibuu u soo dhoweeyey faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi alaa ta'kuluuna war miyaydan cunaynin marka meesha maxalushaahidka aayadda loo soo qaatay waxay tahay ikraamu dayf in dayfka la karaameeyo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wajaaءahu qowmuhu yuhraacuuna ilayhi markay ka tageen nabiyulaahi ibraahiim xaggey aadeen nabiyulaahi luu bay aadeen wajaahu qowmkiisana waa qowmkii xumaanta samayn jiray qowmu luu magacood aad garanaysaan iyo ficilkooda wajaahu waxaa yimid qowmahu qowmkiisii baa yimid yuhracuuna ilayhi iyagoo xaggiisa u soo degdegaya waxa la yidhaahdaa waa rucla yuhracuuna waa ruclaha weeyaan oo iyagoo ruclaynayo ordayay yimaadeen wa min qablu intaynan imanin horteedna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa camalfala assayi'aati xumayaal xumay samayn jireeno waa inuu ragga ragga ku kaaftoomo dumarkoodana dumar ku kaaftoomo qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa qawmii qowmkaygiiyo haaulaa'i banaatii marka hore waa u sheegayo wuxuu yidhi ina haaulaa'i dayfii falaa tafdaxuun waa inoo imanaysaa aayadda akhirkeeda weeyaan war waa marti weeye kuwan ha haygu ceebaynina haa ulaai banaatii marka haddaad guur iyo wanaag doonaysaan haa ulaai kuwani banaatii weeyaan waa gabdhahaygii gabdhihii isaga uu dhalay iyo kuwii ummaddiisa ahaaba inaan isagaa nebi u ah odayna u ah hunna iyagaa aharu lakum idin aahir ahaansho badan iyagaa daahir ahaansho badan fattaquu اllaha ilaahay ka cabsada walaa tukhsunii ha igu xumayninoo ha igu muruggelinina fii dayfi martidayda alaysa minkum miyuunan idinka mid ahayn rajulun nin miyuunan idinka mid ahayn rashiidun rushdi u saaxiiba wanaag iyo khayr u saaxiiba caqli u saaxiiba waxgarad ah war martidayda ha igu ceebaynina macnaha meeshaana waxaa laga qaadanayaa inaan martida intay kula joogto waxay dhibsadaan iyo waxay qoonsadaan intaba laga ilaaliyo inaan ambiyada ilahay saasay ahayde وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi man kana يؤمن بالله واليوم الآkhر qofka ilahiyo maalinta aakhirada rumaysan falyukrim ضayفah martidiisa ha karaameeyo وman kana يؤمن بالله واليوم الآkhر falyaصل raximah riximkiisa ha xiriiriyo wman kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir qofka alliya maalinta aakhirada rumaysan falyaqul khayran wanaag ha ku hadlo aw liyasmut ama ha aamuso maxalu shaahidku waa falyukrim dayfa ilaahay iyo maalinta aakhiro haddaad rumaysan tahay martidaada karaame haddaadan rumaysnayna marti ha karaamaynin muttafaqun calayh وcan abi shurayx waxaa laga wariyey khuwaylad ibna camrin اlkhuزaaciyi baa la ohan jiray radi allahu tacala canhu arضah qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi baan maqlay salى اllahu عalayh walih wasalam yaquulu isagoo odhanaya man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir qofka rumaysan alle iyo maalinta aakhirada falyukrim dayfah martidiisa ha karaameeyo intee la karaamaynayaa jaa'izatahu weliba qaaluu waxay yidhaahdeen wmaa jaa'izatah jaa'izadiisu maxay tahay yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi yowmun walayla weeyaan maalin iyo habeen reerka waxaynan cunin iyo meelaynan seexanin si fiican loo marti sooro oo wax wanaagsan la siiyo wadayaafatu martigelintu sideedaba shareecada islaamka alaaata ayaamin weeyaan famaa kaana waraa'a dalik intaa wixii ka dambeeya saddexdaa cisho ah fa huwa sadaqatun calayhi weeyaan adigay sadaqa kuu tahy laakiin xaq wuxuu kuugu leeyahay martidu saddexdaa habeen muttafaqun calayh wa fii riwaayati limusliminna waxay odhanaysay laa yaxilu limuslimin qof muslima xalaal uma aha an yuqiima cinda akhiihi walaalkii agtii inuu baryo xataa yu'simah ilaa uu murug geliyo oo dembi geliyo qaaluu waxay yidhaahdeen macnuu waa maxay marti inaad noqoto maalinta hore waa lagu maamuusi maalinta ku xigta maalinta saddexaad maalinta afaraad maxay noqonaysaa marka sheekadii waa laguu soo gaabinaya <laughs> haddaad sii joogto wejigaa laguu bedelayaa war maad iskaeratid weeyaan marka xataa yu'ima ilaa walaalkaagii ku kumartigeliya dembiba uu ku dhaco marka dambe wey qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuul اllah wakayfa yu'ima see loo dembaajinayaa qaala wuxuu yidhi yuqiimu cindahu agtiisuu joogaya walaa shaya lahu shayna ma haysto eh, yuqrihi bihi uu ku geliyo ruuxu ku sii siiyaba ma hayaba hadduu intan naftiisii ka gooyey ha sii sugayna adna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 intiisa wanaagga leh qaadanaya marka ilaahay subxaanah wa tacaala addoommadoo dhan isagaa iska leh haddana addoommo khaasu yidhi ha loo bishaareeyo sababta loogu bishaareynayana waa khayrka ay kordhisteen oo ah qur'aankii iyo sunnadii ay u dheg fabashir u bishaare cibaadii addoommadayda aladiina kuwaasoo yastamicuuna dhegaysanaya alqowla qowlka dhegaysanaya fayatabicuuna raacaya axsanahu qowlka kiisa wanaagsan raacaya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yubashiruhum waa u bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood waa u bishaaraynayaa biraxmatin minhu naxariis isaga xaggii ka ahaatay buu ugu bishaaraynayaa wa ridwaanin ridwaan iyo raalli ahaansho oo minhu xaggiisa ka ahaatay buu ugu bishaaraynayaa wa jannaatin jannooyin buu ugu bishaaraynayaa ilaahay lahum ay ku leeyihiin fiiha gudaheeda naciimun nicmado ay ku leeyihiin muqiiman lagu nagaanayo nicmad lagu nagaanayo aan weligeedba go'aynin lagana dhimanaynin kaana dhammaanaynin weeyaan nicmadaasay leeyihiin marka waxaa loo bishaaraynaya waa addoommadii mu'miniinta ahaa waxa loogu bishaaraynaya waa iimaankoodii khayrka ay kordhisteen wanaagga ay kordhisteen baa lagu dhiirigelinayaa yubashiruhum waa u bishaaraynaya cidda bishaaraynaysana marka waa rabbuhum rabbigood weeyaan ilaahay baa bishaaraynaya hadda muxuu ilaahay noogu bishaaraynayaa biraxmatin minhu naxariis isaga xaggii ka ahaatay wa ridwaanin raalli ahaanshe ilaahay xaggii ka ahaaday iyo wa jannaatin jannooyin lahum eh, fiiha gudaheeda ay ugu sugnaatay naciimun nicmada ay ugu sugnaadeen nicmadaasoo muqiimun ah mid lagu nagaanayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waabshiruu ku bishaaraysta biljannati jannadii ku bishaaraysta bogaadin iyo hambalyo weeyaan biljannati jannadii allatii jannadaasoo kuntum aad ahaydeen tuucaduuna kuwa loo yabooha qolooyinkii mu'miniinta markay jannada galaan intaynan jannada gelin aakhiradii baa waxaa loo odhanayaa ku bishaaraysta janno ama wayba galeenoo markaasaa loo leeyahay ku bishaaraysta janno jannadaasoo aad ahaydeen adduunka markaad ku noolaydeen kuwa loo yabooho oo loo ballanqaado wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fabasharnaahu waa u bishaaraynay nebiyullaahi ibraahiim bighulaamin wiil baanu u bishaaraynay xaliimin xaliim ahoo dulqaad badan waa isxaaq weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaqad jaa'at way timid rusulunaa rususheennii way yimaadeen ibraahiima ayay u yimaadeen maxaa loola yimid ibraahiim waa ka marka bilbushraa bishaara loola yimid oo waa maxay in loogu hambalyeeyo wiil inuu dhalan doono taasaa loogu yimid oo waa markii ay u sii socdeen qowmu nebiyullaahi luut waa isxaaq weeye markaa ciraaq buu joogaa nebiyullaahi ibraahiim baabil dhulkii ahaa buu joogaa walaqad jaa'at way timid rusulunaa rususheennu ibraahiim bay u yimaadeen bilbushraa bishaaray oo la yimaadeen wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamra'atuhu markaan malaa'igtu ay u bishaaraynayso wamra'atuhu ibraahiim xaaskiisii saara weeyaan markan saarana qaa'imatun way taagnayd fadaxikat way qososhay fabasharnaaha waanu ugu bishaaray nebi isxaaqa inay dhali doontaa loogu bishaareeyey wa min waraa'i isxaaq isxaaq gadaashiina inuu sii dhali doono yacquuba inuu sii dhali doono isaguna ummaba aynan imaaninba isxaqii baaban joogin yacquub baa loo sii mahmaahanaya marka waa bushra weyaan iyo wanaag iyo khayr fanaadathu almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday nebiyullaahi zakariya wa huwa xaal huwa isaguna qaa'imun uu taagan yahay oo yusallii uu tukanayo fi lmixraabi mixraabkii uu ku tukanayo waa qisadii waxa weeyaan suurata ali cimraan ka soo bilaabanaysay ee nebiyullaahi zakariya markuu kafaalo qaaday maryama hadhow isagoo risqi u keenay uu yidhi annaa laki hada qaalat huwa min cindi illah in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab hunaalika dacaa zakariya rabbah marka ilmaha yar buu la yaabay iyo siduu u hadlayo markaasuu ilaahay ka baryey ubad wanaagsan salaad buu galay ilaahay xaggiisu u aaday u cararay nicma almawla wanicma alnasiir sidaas weeyaanu qofka mu'minka ah hadday wax la soo gudboonaadaan ilaahay buu oola cararaa markay dhibaato qabsato keliya maaha haddii wanaag yimaado haddii khayr yimaado waa bushra weeye min allahi jalla wacala inuu ilaahay uga mahad celiyo ilaahay xaggiina oola cararo weye hadday murug iyo tiiraanyo timaadana in ilaahay loola cararo hadday xaaje iyo dan timaadana in ilaahay loola cararo fafiruu ila allah mar walbaba in ilaahay loola cararo weeyaan nabiyullaahi zakariya markaa salaad buu galay salaaddii hadduu galay ilaahay buu ka baryey awlaad fii suurati maryam awalkeeda waa tii laynoogu sheegay ilaahay buu ka baryey subxaanah wa tacaala rabbi laa tadarnii farda ilaahayow keligay ha iga tegin waa isagii odhanayay meel kalena ilaahu keligay ha iga tegin marka fanaadathu almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday walxaal huwa isagu qaa'imun uu yahay mid taagan oo yusallii tukanaya fi lmixraabi maxaa loogu dhawaaqay oo loo sheegay anna allaha ilaahay yubashiruka waa kuugu bishaaraynayaa biyaxyaa yaxya inaad dhali doontid buu ilaahay kuugu bishaaraynayaa nabiyullaahi zakariya markiiba ilaahay xaggiisa waxaa oga timid bishaarada malaa'igtii baa u bishaaraysay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi id qalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii markay yidhaahdeen yaa maryamu ina allaha alle yubashiruki waa kuugu bishaaraynayaa bikelimatin minhu kelimad isaga xaggii ka ahaatay ismuhu magaciisuna la yidhaahdo almasiix waa bushro weeye marka tanina waa bishaaro weeyaan intaasoo wanaaga ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa wuu u bishaareeyey jalla wacalaa marka wanaagga iyo khayrka waa laysugu bishaareeyaa waa laysugu hambalyeeyaa wama alaxaadiiu fakaiiratun jidda axaadiistu aad bay u badan tahay wahiya mashhuuratun waana mid lagu yaqaano fi الصaxiixi minha waxaa ka mid ah can abi hurayrata waxaa laga wariyey wayuqaalu abu muxamedna can abi ibraahiima wayuqaalu abu muxamedna waa la dhahaa wayuqaalu abu mucaawiyata cabdullaahi bna abi awfa radia allahu tacaala canhuma isagii aabbihiiba ilahay raalliha ka noqday ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam bashara khadiijata nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u bishaareeyey khadiija oo waxaa ka horeeyey jibriil baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo la jooga iyo wuxuu yidhi khadiijaa soo socota oo kuu imanayso guriga soo geli doonta oo xaaskiisii weeyaan u sheeg ilaahay baa u ballan qaaday bishaaradan oo waa bushra min allah ilaahay subxaana wa tacaala jibriil buu u waxyooday jibriil warkii waa soo qaado nebi muxamed buu u sheegay nebi muxamedna hadduu gaarsiinaya khadiije marka annana saasuu nagu soo gaaray warka marka ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam bashara khadiijata waa ugu bishaareeyey khadiija rasuulka salawaatu اllah wasalaamu calayh bibeytin guri fi ljannati ah guri jannada ah oo min qasabin qasab ah qasabku waxaa loola jeedaa waa jawharta teeda saafida ah kaasoo laa sakhaba fiihi wax dhawaaq iyo qayle iyo buuq iyo toona aanan lahayn walaa nasaba wax daalna aanan lahayn guri aan shaqo kaaga baahnayn nadiifin kaaga baahnayn dhaqid kaaga baahnayn dharbedel kaaga baahnayn hawl kaa gelaysa aynan jirinoodan ku daalaynin guriga haddii aad ku nasanaysana nasasho ma leh haddii buuq iyo qaylo miiran uu yahay wax qayla'ana ma leh isaga wuxuu ka samaysan yahayna waaba jawharad weye kulligiiba alqasabu huna allulu'u weeyaan almujawaf lu'lu saafiga ah kaasaa la yidhaahdaa wsakhbana waxa weeyaan alsayaaxu qaylidii iyo wاlhalطu buuqi weeyaan wاlnasab la yidhina attacabu weeyaan waa rafaadkii wacan abi hurayra abi muusa alashcariy waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh annahu abu muusa tawaba'a waa weysaystay fii beytihi abu muusa alashcari qisadana ku dhici doonta abu muusa alashcari gurigiisuu ka weysaystay hadduu weysaystay waa baxay uma kharaja waa baxay faqaala markuu baxayey buu go'aan gaaray wuxuu yidhi laalzamanna rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam walaakuunanna macahu yowmi hada waa laazimayaa oon la joogayaa maanta rasuulka calayh salaatu wasalaam walaakuunanna waan ahaanayaa macahu maca rasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam maciisaan ahaanayaa yowmi haada maalintaydan oo tan ah hawl kaleba melihi maanta maanta waxaan siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan la socdo meeshuu galo la galo halkuu fadhiista la fadhiisto wax allaale wuxuu sheegayana aan ka soo xifdiyo oo cilmi iyo diin ah fa jaءa almasjid masaajidkuu yimaaday abu muusa alashcari waa dhowrdhowray nebiga ma leh fasa'ala can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam war nebiga xaggee ka baxay maanta faqaaluu saxaabadii waxay yidhaahdeen haahunaa halkaa qaala wuxuu yidhi fakharajtu waa baxay calaa aarihi raadkiisaan ku baxay as'alu canhu anoo weydiinaya kii iga hor yimaado war nebiga xaggee ku ogeyd waa isii dhaafay nebiga xaggee aaday xaggaa dadkuu sii weydiinayaa xataa dakhala ilaa uu galay bi'ri iriis la oran jiray beer la oran jiray iriis fajalastu waa fadhiistay cinda albaabi albaabka agtiisaan fadhiistay xataa qadaa ilaa uu ka bogtay rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam xaajatahu dantiisa oo watawada'a uu weysaystay nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaa uu weysaystay markuu xaajadiisii dhammaystay ee uu weysaystay faqumtu ilayhi waa u kacay faidaa huwa jaalisun mise waaba nebiga oo fadhiya faidaa huwa mise waaba nebigii oo qad jalasa fadhiistay calaa bi'ri iriis ceelkii iriis la ohan jiray geeskiisii fadhiya ceelku waa wareegsan yahay nebigu dhinac buu ka fadhiistay salawaatu اllahi wasalaamu calayh watawasata qufaha ceelkii hareerihiisii karaarkiisii weeyaane meeshii ahayd yuu nebigu calayhi salaatu wasalaam bartankiisii fadhiistay geeskii fadhiistay wa kashafa can saaqayhi lugihiina ceelku hoosuu aadiyey wa kashafa nebigu waa soo feyday can saaqayhi dhudhumihii ama addimihii hoosena nebigu waa soo feydey salawaat wasalaamu caleyh addimihii hoose nebigu waa feydey salawaat wasalaamu caleyh wa dallaahumaa lugihiina wuxuu u foorariyey fi lbi'ri ceelki macnuhu waa maxay buu fadhiistay lugihiina ceelku ku sii daayo geeskuu fadhiyaa fasallamtu calayhi nebigaan salaamay uma insaraftu haddaan salaamay insaraftu waa ka gadoomay xaggee aadaya jalastu waa fadhiistay cinda albaabi albaabkii laga soo gelayey beerta yaan fadhiistay ina albaabkeedu waa xiran yahay beertu way xiran tahay albaab bay leeda albaabkii laga soo gelay anaa fadhiistay waardiyihii nebiga wey maalintaa marka abu muusa alashcari waa waardiyihii nebiga maalintaa faqultu markaan fadhiistayna waxaan ku idhi naftiisii buu la hadlayaa akuunanna waan ahaanayaa bawaaba rasuuli illaahi sal allahu alayh ali wasalam albaab fadhigii baan noqonayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam alyowma maanta kii albaabka u fadhiyey ee waardiyaha u ahaa ee bawaabka u ahaa kaasaan ahaanayaa fa jaءa abu bakrin sidiiqa radi allahu tacaala canhu arda abubakar baa sidii oo kale isagoo nebiga raadinaya yimid fadafaca albaab albaabkuu soo riixay faqultu waxaan ku idhi man haada waa kuma qofkan faqaala wuxuu igu yidhi abubakar abuubakar weeye inaan beerta soo galaan rabaa faqultu waxaan ku idhi calaa rislika aayartaada tartiibso sug wax yar waa kuu soo idin qaadayaaye uma dahabtu waa baxay faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah haada abubakar yasta'din rasuulka allow kani waa abubakar albaabkuu taagan yahay yasta'dinu waa idin qaadanaya ma u oggolaadaa inuu soo galo faqaala nebigu wuxuu yidhi idin lahu u ogolow inuu soo galo wabashirhu uguna bishaaree biljannati janna ugu bishaare fa aqbaltu waa soo qaabilay xataa qultu liabii bakrin ilaa abubakar aan ku idhi udkhul soo gal warasuulullaahina ma aha anige rasuulka alleh yubashiruka waa kuugu bishaaraynayaa biljanna anigu warkaan soo qaaday laakiin ka kuugu bishaaraynaya waa rasuulkii alleh fadakhala abu bakar baa soo galay xataa jalasa ilaa uu fadhiistay can yamiini اnabiyi sala allahu alayh waalih wasalam macah ilaa uu nebiga maciise calayhi salaatu wasalaam fadhiistay midigtiisii fi lqufi ceelka hareertiisii ilaa uu fadhiistay wadalla isna uu foorariyey rijlayhi labadiisa lugood fi kama sanca rasuul lahi sal اlahu alي wasm siduu rasuulka all sameeyey abubakrna sidii nebiga unbuu sameeyey alayh salat slam dhinaca midigtana waa ka fadhiistay wakashafa waa fayday sidii nebiga oo kale calayhi salaatu wasalaam can saaqayhi lugihiisii buu kor u qaatay maradii waa xayday macnaha uma rajactu waan laabtay aniga wajalastu shaquu lahaaye albaabkii baan fadhiistay waqad taraktu akhii yatawadac wayalxiqnii abu muusa alashcari marka meeshan jannada waxbaa ku soo dhacay oo wuxuu ahaa walaalkay ayaan ka soo tegey guriguu joogayoo waa soo weysaysanayay waxaan u sheegay inaan maanta aniga nebiga la socon doono waa kaa daba imanayaaye socuu igu yidhi hadday sidaa dhacday marka wuxuu yidhi waqad taragtu waxaan ka soo tegay akhii walaalkay yatawada'u isagoo weysaysanaya oo wayalxaqinii isoo haleelaya wayalxaqunii isagoo isoo haleelaya faqultu markaasaan waxaan idhi in yurid illaahu bifulaanin hadduu ilaahay la doono hebel yuriidu akhaahu walaalkiibuu oola jeedaaye khayran khayr hadduu ilaahay la doono ya'ti bihi waa keenaya bishaarada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa asxaabtiisa u bishaaraynayo ilahay waa ka qaybgelin doona walaalkay hadduu khayr la doono laakiin hawl kala meeshan ka socotay ilaahay og yahay subxaanah wa tacaala oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo afartii khulafaa اraashidiin unbaaba meeshaba joogi doonaba walaalkii shaqo kuma laha ma iman doono marka wuxuu yidhi in yurid illaahu bifulaanin khayra hadduu ilaahay khayr la damca hebel ay yuriidu akhaahu walaalkiibuu oola jeedaaye ya'ti bihi ilaahay waa keenayaa faida insaanu yuxariku اlbaab mise qof baaba dhaqdhaqaajinaya albaabkii faqultu waxaan ku yidhi walaalkiibuu moodayaa man haada waa kuma faqaala wuxuu yidhi cumar bna alkhadaabi weeyaan faqultu waxaan ku idhi isagana sidii oo kale calaa rislika aayartaada uma ji'tu waa u imid ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam baan u imid fasallamtu calayhi waa salaamay wa qultu waxaan ku idhi haada cumar yasta'dinuk rasuulkai allow waa cumar isagoo oggolaansho ku weyddiisanaya inuu albaabka soo galo faqaala nebiga wuxuu yidhi i'dan lahu u oggolow wabashirhu biljanna jannana ugu bishaare faji'tu cumar baan u imid faqultu waxaan ku idhi adina waa lagu idmay inaad soo gasho wa yubashiruka rasuulu اllahi sala اllah alay slam biاljanna rasuulka allana wuxuu kuugu bishaaraynayaa janno fadakhala cumar waa soo galay fajalasa waa fadhiistay maca rasuuli اllahi sala اllah alay slam fi lqufi ceelka hareertiisii buu la fadhiistay can yasaarihi midigta abubakar baa fadhiya bidixda nebigu fadhiistay wadalla rijlayhiisna sidii oo kaleu lugihiisii ku foorariye fi lbi'ri uma rajaca haddana waa noqday abu muusa alashcari wuxuu yidhi uma rajactu waan noqday fajalastu waa fadhiistay albaabkii inan waardiyu ahaa faqultu waxaan idhi mar saddexaad in yurid illaahu hadduu ilaahay doono bifulaanin khayran yuriidu akhaahu walaalkiibu oola jeedaa ya'ti bihi ilaahay waa keenayaa fa jaa'a insaanun baa yimid faxaraka albaab albaabkuu dhaqdhaqaajiyey faqultu waxaan ku idhi man haada qaala faqaala markaasuu wuxuu igu yidhi cuثmaan ibna cafaan faqultu waxaan ku idhi isna sidii oo kale calaa rislik aayartaada waji'tu الnabiya salى اllah alay slam baan imid faahbartuhu waa u sheegay faqaala wuxuu yidhi i'dan lahu u ogolow inuu soo galo wabashirhu biاljanna jannadana ugu bishaaree abubakr iyo cumar markii laga soo hadlayey wabashirhu biljanna umbaa la soo yidhi laakiin isaga waxaa loo raaciyey maca balwa tusiibuhu dhibaato iyo balaaye asiibi doonta maceeda cumaan ibna cafaan balaaye iyo musiibo ayaa asiibi doontao maamulkaa lagula dhegi doonaa gurigiisaa lagu hareerayn doonaa inqilaab baa lagu samayn doonaa waa la dili doonaa weliba balaayo weeye marka macnihii faji'tu waanu imid oo faqultu waxaan ku idhi udkhul soo gal wayubashiruka rasuulu اllahi salى اllah alay waslm rasuulka alla waa kuu bishaaraynayaa biاljannati buu kuugu bishaaraynayaa maca balwa tusiibuk iyadoo balaaye iyo ay ku asiibi doonto yani imtixaan kugu dhici doono weye fadakhala waa soo galay fawajada cuثmaan wuxuu arkay alqufa ceelka hareerihiisii qad mulia oo buuxsamay oo macnu waa maxay nebiga iyo labadiisii saaxiib baa fadhiya meel oga bannaan isagii ma leh meel uu galo oga bannaan male cumaanna wuxuu ahaa nin aad u xishood badan fa jalasa waa fadhiistay wijaahahum wejigooda hortii buu fadhiistay oo ah min ashiqi alaakhiri dhinici kale ceelkii muunan soo geline xoogaa buu ka durkay walidaalika ahlulcilmiga waxay yidhaahdaan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa kow nebiga calayhi salaatu wasalaam imaaradii iyo maamulkii ummadda islaamka taladeeda abubakar baa ka qaatay haddana cumar baa ku xigay haddana cumaan baa ku xigay tartiibtii waa laga qaadanaya laba waxa kaloo laga qaadanaya xagga duugitaanka iyo aaska nebiga calayh salat slam abubakar iyo cumar siday ceelka ula wadaageen iyo qabrigana ula wadaageen cumaan laakiin waa ka yara durkay oo baqiica alkharqad buu ku aasan yahay meelaan waxbaba u jirinoo wejigooda ah yuu ku aasan yahay waa sida hadda halkan ay u fadhiyaan taana waa laga qaatay oo waxay ahayd tilmaan ina sii tusaysay sida ay tahay xaaladu marka udkhul gal oo wayubashiruka rasuulu lahi sal اllah alay wasalam waa kuugu bishaaraynaya biاljannati maca balwa tusiibuk weli waxaa la yidhaahdaa markii intaa la yidhi wuxuu yidhi xasbiya allah ilaahay baa kaafigayga ah ilaahay baan weheshanayaa fadakhala waa soo galay oo fawajada alqufa qad muli ceelkii hareerihiisii oo buuxsamay buu yimid fajalasa waa fadhiistay wijaahahum wejigooda min ashiqi alaakhar فقال saciid بن musayib wuxuu yidhi faawaltuha qisadan waxaan ku ta'wiiliyey qubuuruhum inay tahayba muttafaqun calayh wazaada fii riwaayatina waxaa lagu kordhiyey wa amaranii rasuulu llaahi sala allah alay wasalam anigu albaabka iskama ilaalinaynine rasuulka allah wuxuu i faray bixifdilbaabi albaabka inaan ilaaliyo wa fiiha waxaa ka mida ana cumaan xiina basharahu markii loogu bishaareeyey jannada ee la yidhi dhibaataa kugu dhici doonta riwaayaddani waxay tidhi xamida allaha tacaala ilaahay buu u mahad celiyey uma qaala dabadeedna wuxuu yidhi allaahu lmustacaan ilaahay weeye kan gargaar aan weydiisanayo ka gargaar la weydiistaa ee dhibaato iyo masaa'ib iyo balaaye iyo markay kugu dhacaan gargaar la weydiista ee xaggiisa loo cararo waa alleh saasuu yidhi qowluhu wajaha bifatxi lwaawi watashdiidiljiimi ay tawajaha weeyaanoo waa aaday qowluhu bi'ra iriis la yidhi nebi fatxi lhamsati hamsada oo la kor dhigo arriis la yidhaahda iyo wa kasri raa'i ra'da oo la hoos dhigo wa bacdaha yaaun muhannaatu min taxtin saakinatin uma siin baa ka dambeeya muhmilatin wa huwa masruufun wa minhum man manaca sarfa ceelka magiciisa weeyaan wlqufu la yidhina bidami lqaafi qaafka oo la godo iyo watashdiidi ilfaai fa'da oo la adkeeyo qufa la yidhaahdana wa huwa mabna almabna waa dhisitaanka xawla albi'ri ceelka hareerihiisa wa qowluhu uu yidhi calaa rislika bikasri raa'i ra'da oo lahoos dhigo almashhuurati wa qiila bifatxiha raslika la yidhaahdana ay urfuq weeyaano waa dhimrin weeye aayarse la yidhaahdo wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu arda qaala wuxuu yidhi kuna qucuudan waa qiso kaloo tii hore la mid ah marka qiso kaloo tii hore la mid ah weeyaan iyaduna wuxuu yidhi abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaah kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiya xowla rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle miciisa hareerihiisaannu fadhinnay hareeraha nebigaannu fadhinnay siduu nebiga noola fadhiyey wa macanaa meeshaa waxaa nala fadhiyo oo kale abubakrin wa cumara radia allahu tacaala canhuma fii nafarin koox badan oo saxaabadaanu nahay faqaama rasuulu lahi sal ala lay slam siduu noola fadhiyey buu iska kacay min bayni adhurinaa dhexdeennii buu ka kacay fa abطa calaynaa nebigu waa naga daahay xaaje iyo dan buu aaday laakiin intii caadada ahayd nebigu waa ka daahay salawaatu اllahi wasalaamu calayh waa sugnay ma sugnay ma imanin wa waxaan ka cabsannay an yuqtatafa duunana in annaga sokaydeenna la dafo nebiga calayhi salaatu salaam oo macnuhu waa maxay meeshii uu aaday iyo annaga dhexdeenna in cadow uu kala dhex baxay nebiga calayh salaatu wasalaam in dhexdeennii lagala baxay baan ka cabsanay nebiga calayh salaatu wasalaam wafasicnaa waanu argagaxnay fa qumnaa waannu istaagnay hareerihii baanu u cararnay fa kuntu waxaan ahaa awala man fazac qofkii ugu horreeyey argagaxay baan ahaa yacni dadkii ugu horreeyey argagaxay baan ahaa fakharajtu waa soo baxay abtaqii anoo raadinaya rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam xataa aataytu ilaa aan imid abu hurayrana radi allahu tacala canhu ardaa nebiga ma faaruqi jirin inaba ha yaraatee xilliga nebigu seexanaya ma ahe wakhti kale ma faaruqi jirinba marka waa yaqaanaa meel allaali meeshuu nebiga maraya salawaatu اllah wasalaamu calayh xaaladiisoo dhan buu la socdaa wakhtigiisoo dhan buu la socdaa meeluhu tegayuu la socdaa xaalad walbuu la socdaa xataa aataytu ilaa aan imid xaa'itan lilansaari beer ay lahaayeen qolo ansaar ah xaa'idku waa meel beer ahaan jirtay ama ha laga guura ama ha la deganaado derbi ku wareegsan yahay meel noocaasoo kale ah weeyaan marka wuxuu yidhi oo libani najaar qolooyinka reer bani najaar baa iska lahaa marka wuxuu yidhi fadurtu bihi hal ajidu lahu baaban beertii yada ahayd baan ku wareegey ama derbigii isaga ahaa baan ku wareegay durtu ay daara weeyaano wareegitaan weeye bihi hal ajidu ma helayaa lahu deyrkan wareegsan baaban albaab ma ka helaya falam ajid maanan helin faidaa rabiicun yadkhulu fii jawfi xaa'iطin marka wuxuu yidhi faidaa rabiicun waaba ceel yar waxaa loola jeedaa waa keli yar weeyaan oo yadkhulu gelaya fii jawfi xaa'iطin min bi'rin ceelkii baa biyahani ka soo baxayaan keligaasaa soo qaadaya beertuu waraabinaya beertii waa xihan tahay laakiin meeshan hoosuu maraya wuxuu yidhi marka meel kale oo aan gala ma leh meesha keliya ay ugu sokaysa waa meeshaa yar wاlrabiicu aljadwal الصagiiru waa kanaalka yar weeyaan rabiicana faاxtafastu marka maxay noqotay inaan xambaarto xamaarashadu waa xabadkii inaan ku siqo riwaayadda kale wuxuu ku odhanaya abu hurayra kamaa yaxtafisu athaclabu sida dawacadu marka ay boodka ka dusaysa cagga hoose ay u dusto saasoo kalean anna u soo xamaartay oon oga soo dusay meesha fadakhaltu calىa rasuuli اllahi sala اlه alay slam markaan meesha soo galayna waxaan ugu soo galay rasuulka calayh الsalaaةu wasalaam faqaala wuxuu igu yidhi nebigu markuu shanqartaydii maqlay abu hurayra faqultu waxaan idhi nacam yaa rasuul allah haa rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi maa sha'nuka oo maxaa kugu dhacay qultu waxaan idhi kuntu bayna adhurina rasuulka allow waad nala joogtay faqumta waad soo kacday faabطa'ta calaynaa waad naga daahday fakhashiinaa haddaannu saxaabadii nahay waxaannu ka baqannay an tuqtaca an tuqtatac in lagaa qaato weeyaan duunanaa sokaydeenna in lagu dafo oo lagu qaato annaga sokaydeenna cadow ku qaato fafasicnaa waannu argagaxnay fakuntu waxaan ahaa awala man qofkii ugu horeeyey oo fazaca argagaxa ama fazica haddii la dhahaba faataytu hada alxaa'id derbigan baan imid faxtafastu waan soo gurguurtay oon soo caloosha ku soo xamaartay weeyaan kamaa yaxtafizu haclab waa ka halkanuu ku tilmaamay sida dawacadu u soo xamaarato oo kale wa haaulaa'i innaasi waraa'i waxa gadaashayda ahna waa dadkii way soo daba socdaan qof walba adug ku raadinayaa faqaala nebigo wuxuu yidhi yaa abaa hurayra abuu hurayrow idhegayso ee acطaanii naclayhi labadiisa kabood buu nebiga isiiyey abuu hurayre kaba ma haysanin waxaasoo qodaxa iyo waxaasoo dhib ahba raadinta nebigunbay ka ahayd salawaat ullahi wasalaamu calayh laakiin kababa ma haystaba kabihiisuu nebiga siiyo faqaala wuxuu ku yidhi idhab binaclaya haatayni labadaydan kabood qaado oo bax faman qof allaaliya qofkii laqiita aad la kulanto min waraa'i haada alxaa'idi derbigan isaga agadaashi qofka kuugu horreeyaad aragto shardi laakiin yashhadu an laa ilaaha ila allah waa inuu qiraya alla mooye alla kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin mustayqinan biha qalbah islamarkaana taa ka yaqiinsan yahay qalbigiisa uu ka rumaysan yahay qof allaaliya qofkaad ku aragtay arrintaa rumaysan fabashirhu biljanna janno ugu bishaaree marka waa maxay nebigu halkan bishaaruu siiyey qofkii mu'minka ahaa ee meeshaa lagula kulmay qofkii ugu horreeye uu la kulmayna wuxuu ahaa cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa xadiidka isagoo dheer yuu ku sugan yahay saxiix muslimka wadakara alxadiida bituulih rawaahu muslim alrabiic la yidhina annahru sagiiru webiga yar weeyaan wa huwa aljadwalu weeyaan aljadwalu baa la dhahaa bifatxi iljiimi jiimka oo la kordhiga kamaa fasarahu fi lxadiid siduu xadiidka ku fasirayba wa qowluhu uu yidhina اxtafastu waruwiya waxaa la wariyaa biالraa'i wالzaa'i wamacnaahu biالzaa'i haddii la yidhaahdana ay tadaamamtu weeyaan waan isa soo dhuubay watasaaqartu waanan is yareeyey xataa amkanani اdukhuulu ilaa ay suurtagal ii noqotay inaan soo galo wa can ibnu shimaasata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi xadarnaa camr bn اlcaas camr bn alcaas ninkii lo oran jiriga ee saxaabiga ahaa ee masar furtay masr ninkii furtay weeyaan waagii cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu arda masaajidka camr bna caas hadda ka dhisan qaahira halkaasuu ka dhisay camr bn caas radi allahu tacaala canhu arda waxaa la yidhaahdaa isaga iyo dhowr iyo siddeetan saxaabi yaa meeshaa dhisay maalinta uu dhisayey joogay marka camr bna caas radi allahu tacaala canhu arda ayaa hadda sii go'aya oo dhimanaya sakaraadkii buu ku sugan yahay noloshiisii buu ka warramayaa saddex buu u qaybin doonaa qayb waa jaahiligii iyo islaamka ka hor qaybi waa islaamkii qaybna waa hadda uu joogo a bacda الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam marka waa kan xadarnaa waxaanu soo xaadirnay camr bn alcaas radi allahu tacaala canhu wa huwa fii siyaaqati اlmowti isagoo sakaraat اlmowtki ku sugan fabakaa طawiilan in badan oo dheer buu ooyey waxawala wajhahu markuu ooyayeyna wejigiisa wuxuu u duway ila aljidaari dhinaca derbiga wejigiisa aadiyey fajacala wuxuu gudogelay ibnahu wiilkiisii cabdulaahi bni cumar weya cabdulahi bni camr bni caas weeyaane yaquul inuu leeyahay yaa abataa wiilkiisaa kor taagan aabbahaygiiyow amaa basharaka rasuulu llaahi sal اllahu alay wasalam bikada miyuunan rasuulka alla kuugu bishaaraynayn sidaa amaa basharaka rasuulu lah sl slm rasuulka alle sow kuuguma bishaaraynin sidaa iyo sidaa sidaa iyo sidaasoo nebiga macnaha waa maxay waa dejin iyo xasilayn isla markaana waa bishaaro qofka isagoo niyadiisii ay bishaaradaa rumaysan tahay inuu ilaahay la kulmo laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna biاllah xadiidka kale waynoo iman doonaa qofkiin yuunan dhimanin ilaa isagoo ilaahay danniga u wanaajinaya mooyaane marka waa xusnu danni baa la siinayaa faaqbala biwajhihi camr bna alcaas wejigiisii buu ku soo qaabilay wiilkiisii faqaala wuxuu yidhi ina afdala maa shaykan u wanaagsan nucidduhu aanu u diyaarsannay saacaddan saacaddan oo kale waxa u wanaagsaneen u diyaarsaday waxay tahay shahaadata an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah inii qad kuntu cala aطbaaqin ثalaaثة laakiin wiil yahu i dhegayso anigu waxaan ahaa inii qad kuntu anigu waan ahaa calى aطbaaqin ay calى axwaalin ثalaaثatin saddex ah saddex xaaladood iyo saddex hawlood baan noloshayda isoo maray laqad ra'aytunii waxaa isoo maray oon arkay laqad ra'aytunii waxaa isoo maroon arkay weeyaan wma ajidu ashadda bugdan lirasuuli اllahi sal اlه alay slam wma axadun iyadoo qofna uunan jirin ashaddu iiga daran bugdan caro lirasuuli اllahi sal اllah alay wasalam waxaa isoo maray oon arkay qof iiga carad badan nebiga calayh salaatu wasalaam iyadoo uusan jirin markaasuu wuxuu yidhi hadday sidaa walaa axaba ilaya min an akuuna qad istamkantu minhu faqataltu walaa axaba ilaya wax aan ka jeclaana ima soo marin min an akuuna inaan noqdo qad istamkantu mid makaniyey minhu nebiga xaggiisa oo faqatalah dilay xaaladaasi qof aan ka necbahayna ma jirin qof aan ka jeclaan lahaa intaan qabtay inaan dilana ma jirin isaga labadaaba nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa way iga soo martay falow muttu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaal xaaladda iyada haddaan ku dhiman lahaa lakuntu min ahli الnaar ahlunaar baaban noqon lahaa falama jacala allahu اlإslaama fii qalbii laakiin markuu ilaahay yeelay islaamka qalbigayga oo aan go'aansaday inaan islaamo ataytu الnabiya salى اllah alيه wasalam baanu imid faqultu markaasaan ku idhi absid yamiinak rasuulka allow midigtaada fidi fala ubaayicoka aan kula mubaayactaman kugula ballama islaamka hadduu sidaa yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam midigtiisuu fidiyey fabasata yamiinah nebiga midigtiisuu fidiyey muxuu sugayaa nebiga marka inuu gacanta gacanta u geliyo sow maaha faqabadtu yamiinii gacantaydii baan gadaal u ceshtay oon laabtay fa qaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi maa laka yaa camr maxaa kugu dhacay camarow qultu waxaan ku idhi aradtu an ashtari intaanan ballanta kula gelin inaan shardiyaan rabaa shardi inaan kugu xidhaan rabaa qaala nebigu wuxuu yidhi maa tashtari tashtaritu maada maxay tahay waxaad shardinaysid qultu waxaan ku idhi an yukfara lii in aniga la ii dembi dhaafo waxaan rabaa dembi badan baan hore iiga buuxsamay kiiske waxaasoo dhan in la iiga daadiyaan rabaa qaala nebiga marka hadlo wuxuu yidhi amaa calimta sow ma ogid yaa camr weeyaane anna alislaama islaamku yahdimu inuu burburinayo maa kaana qabla wax allaale wixii ka horreeye gaalnimo ahaa qofka hadduu soo islaamo wax allaaliya wixii ka horreeye islaamnimadee gaalnimo ahaydoo dhan waa haba'an manhuuran wey waa burburinaya islaamkaa burburinaya macnuu waa maxay qofka markuu soo islaamo ka yowmi waladathu ummuhu weeyaan waa maalintay hooyadii dhashay dembi siduu ka ahaa ilmo yaroo sabia ah sidiisii oo kale weyaan waa ilmo yaroo sabia ah sidiisii oo kale weeyaan sidoo kale taa keliya ma ahee wa ana alhijrata hijradu tahdimu waa burburinaysaa maa kaana qablahaa wa ana alxaja xajkuna yahdimu waa burburinayaa maa kaana qabla wax allaaliya wixii ka horeeyey wamaa kaana axadun marka markii hore maxay ahayd wuxuu yidhi wma axadu ashadda bugdan lirasuuli اllahi sala اllah alay wasalam hadda laakiin xaaladda waa isbedeshay ilahi subxaana wa tacala huwa muqalib alquluub walidalika ducada ugu badan waynu arki doonaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd allahuma ya muqalib alquluub habit qalbii cala diinik cala طaacatik ilaahu qalbigayga ku sug oo ku nagee weeyaan islaamnimada iyo taacadaada ilahay isagaa muqalib اlquluuba jala wacala wma kaana axadun qof ma jirin buu yidhi axaba ilaya layga kalgacayl badan yahay min rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam waa qalbigii shalay necbaa ayaa ilaahay intuu bedelay subxaana wa tacaala cagsigiisii maanta noqday weliba jacaylka nebiga uu qaba calayhi salaatu wasalaam fiiri hadda siduu ahaa wuxuu yidhi walaa ajalla fii cayni minhu indhahayga wax kaga weynan badanna nebiga maba tacdiimin iyo weynayn nebiga xaggiisa calayh salaatu wasalaam indhahayga sidaa darteeda maba aanan ka buuxsan jirin buusu dhihi doonaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam weynayn aan u hayo iyo xishood aan u hayo korba umaanan fiirin jirin wuxuu yidhi walow su'iltu hadda haddii la i weyddiiyo an asifahu inaan nebiga tilmaamo ma ataqtu ma kari karayo oo sababtu maxay tahay liannii lam akun anigu ma aanan ahayn amla'u mid ka buuxsada caynaya minhu nebiga xaggiisa labadayda indhood kamaanan buuxin karaynin wamaa kuntu atiiqu maba aanan kari karaynin an amla'a inaan ka buuxiyo caynaya labadayda indhood minhu nebiga xaggiisa tilmaan haddii laydhaho maba tilmaami karaynin macnihi oo macnuhu waa maxay kalgacaylka iyo jacaylka aan u qaba iyo weynaynta nebiga indhaha maba siin karaynin weeyaan walow muttu haddaan dhiman lahaa nebiga oo nool calaa tilka alxaal xaaladda aan ku dhiman lahaa waahubaa ma ahee la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli اljannati inaan noqdo uma dabadeed xaaladdu sidaama noqonin nebigii baa dhintay adduunkii baanu dhex galnay mas-uuliyad baannu qabannay maamul baanu qabannay ummaddii baan haddaba wuxuu yidhi uma walliina waanu tawallinnay ashyaaa hawlo iyo maamullo iyo ashyaa baanu tawallinno maamulkeedii aanu qabannay ma adri garan maayo ma xali fiiha xaaladaydu waxa ay tahay intaa nebiga gadaashii ahayd hawlo badan baanu qabannay laga yaabo hawl yarood yaraysanaysay in sababteedaba naar aad ku muudataba sow wuxuu yidhi faidaa ana midtu sidaa darteeda garan maayo bishaaradan iyo waxaad sheegayso waagii nebiga noolaabay ahayde maanta inay ii shaqayn doonto in kale xitaa moogi wiilkaygiiyo waan baqanaya naftaydaan u baqanaya laakiin bishaaradaa nebiga waan rumaysnahay fa idaa ana muttu haddaan anigu dhinto falaa tasxabnii naa'ixatun yaynan i raacin oynan ila saaxiibin wax barooranaya walaa naarun dabna yuunan i raacin faidaa dafantumuunii markaad ii aastaan fashubnuu cala aturaabi shanna igu shuba oo igu daadiya cala aturaabi carradii qabrigayga shannan daadin igu daadiya uma aqiimuu markaad dhammaysaan duugtii iyo aaskiina jooga xawla qabrii qabrigayga hareerihiisa jooga qadra shay qadarkii jooga tunxaru inta laga gowraco jazuurun neef geela inta laga gowraco oo wayuqsamu laga qaybiyo laxmuhaa hilibkeedana macnuhu waa maxay muddo ii kaadiya meesha jooga xataa asta'nisa ilaa aan idin weheshado bikum idinka oo wa andura aan dhowro maa uraajicu wax aan ugu jawaabi doono bihi rusula rabbi rususha rabbigay soo diray ee munkar iyo nakiir ah waxay i weydiin doonaan waxaan ugu jawaabi doona ilaa aan ka kala ogaado bal aan idin weheshado waa ra'yi isaga la qumanaaday laakiin wax sunnaha maaha ee qofka marka la aaso nebiga wuxuu odhan jiray fainahu اlآana yus'al isأaluu lahu التahbiita istaqfiruu liakhiikum was'aluu lahu التahbiit dembi dhaaf ilaahay u weydiiya sugnaanna ilaahay u weydiiya maxaa yeeley fainahu اlآana yus'al haddaa wax la weydiinaya rawaahu muslimu qowluhu uu yidhi shannu ruwiya bishiini almucjamati wاlmuhmalati sunnu iyo shunnu labadaba waa la akhriyey ay subuuhu weeyaan ku shuba qaliilan qaliilan in yar in yar wallahu subxaanaه wa tacala aclam baabu wadaaci الصaaxibi wawasiyatihi cinda firaaqihi lisafari wagayrihi wاdducaaءi lahu wa طalab الducaaءi minhu baabu wuxuu u baab yahay wadaaci الصaaxibi saaxibkii in la sogootiyo wa wasiyatuhu in loo dardaarmo cinda firaaqihi markaa la faaruqayo lisafari lagu faaruqayo qof saaxiibka ood ka sii tegayso in aad u dardaarantid in aad wasiye iyo dardaaran siisid in lagu kala tago wagayrihi iyo wixii la mid ah wاdducaa'i lahu in isaga loo duceeyo wa طalabi اducaa'i minhu in isagana duca la weydiisto labada dhinacba in la isu duceeyo weeyaan adiga tegayana inaad ducaysid adiga lagaa tegayana inaad u ducaysid weeye qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wawasaa bihaa waa dardaarmay arrintaasi waa kelimatu tawxiidkii weeyaane ibraahiimu ayaa dardaarmay beniihii carruurtiisuu u dardaarmay wa yacquubna waa dardaarmay yaa bunaya wiilashaydii ina allaha alle istafaa lakum waa idiin doortay idinka addiina diintu ilaahay idiin doortay falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa haddaad dhimataan wa antum xaal antum idinku aad tihiin muslimuuna mooyaane ha dhimanina idinkoon islaam ahayn am kuntum shuhadaa'a mise idinkaa goobjoog ahaa id wakhti xadara yacquub uu u soo xaadiray almowta geeridii id qaala markuu u yidhi libaniihi wiilashiisii labiyo tobankii wiil u dhalay maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdi aniga gadashay wiilashiisii buu la hadlayaa oo leeyahay maxaad aniga gadashay caabudaysaan ma dhihin intaasoo xoolahan idinkaga tegey hebel intaa ha la siiyo hebelna intaa ha la siiyo laakiin wuxuu ka walwalayo waa diintoodii dardaarankuna waa diintoodii maxaa yeele hadday diinta u hagaagto adduun dan lagama laha waa hagaagaya shaki ma leh laakiin hadday diini hagaagi weydo adduunna hagaagi maayo marka wuxuu ku yidhi wiilashiisii markuu u dardaarmayey maa tacbuduuna min bacdi aniga gadaashay maxaad caabudaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waa caabudeenna ilaahaka ayaannu caabudaynaa wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalka ilaahoodii baannu caabudaynaa aabbayaalkii ibraahiima ahaa wa ismaaciila ahaa wa isxaaqa ahaa ilaahan waaxidan yacquub aabbihii waa isxaaq ismaaciil waa adeer weeyaan min baabkaa dartiisa aabba waa loo dhihi karaa aabbaha walaalkii waa adeer adeer buu kuu yahay soo ma aabba waa la dhihi karaa waa bannaantah jaa'isna weeyaan caadada dhaqanka soomaalidana waaba jirtaaba in aabba la dhaho adeerkii waa bannaan tahay jaa'is weeyaan meeshanaa laga qaadanaya waismaaciila ahaa iyo waisxaaqa ilaahan baanu caabudaynaa waaxidan keligii ah walxaal naxnu annagu lahu allaha isaga muslimuuna aannu u hogaansannay dardaarankaasuu kaga tegay khalaas weeyaan marka wa ama alaxaadiiu fa minha waxaa ka mida ah xadiiu zayd ibna arqam xadiidkiisii baa ka mida ah, radi allahu tacaala canh aladii sabaqa kaasoo ku soo hormaray fii baabi ikraami ahli beyti rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam in la karaameeyey ahli beytka rasuulka alayh salaatu wasalam halkaasuu noogu soo hormaray qaala wuxuu yidhi uma qaama rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam fiina khaiiban rasuulka allah istaagay dhexdeenna isagoo noo khudbaynaya faxamid allaha ilaahay buu u mahad celiyey wa ahnaa calayhi ilaahay buu ammaanay wa wacada waa waaniyey وذكر waa xusuusiyey uma qaala dabadeed wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed alaa ayuha annaas hoydagow inamaa ana bashar anigu waxaan ahay bini aadan bashar baan ahay yuushaku waxaa soo degdegaya an ya'tiya inuu yimaado rasuula rabbii rabbigay rasuulkiisii inuu yimaado oo faajiiba marka aan ajiibo rasuulka rabbigay waa malkulmowtkii weeyaan inuu yimaado oo an ajiiba inaan lama diidi karaye wa ana taarikun fiikum anigu dhexdiinna waxaan idinkaga tegayaa aqalayni waata wasiyadii nebigana laba shay baan idinkaga tegaya awaluhuma kitaab ullahi weeyaan fiihi اlhuda gudihiisa hanuunoo dhan baa ahaaday wannuuru baa ahaaday adigu qadarka aad akhrisideed kaga camalfashid yaa hanuunkaagu noqonaya qadarka aad akhrisideed kaga camalfashid yaa nuurkaagu noqonaya fakhuduu bikitaab اllah war hoy kitaabka alle qaata amar weeyaan wastamsikuu bihi kitaabka alle qabsada oo ku dhega faxaha calى kitaab اllah kitaabka ilaahay buu aad noogu dhiiri geliyay nebiga waragaba fiihi waanana jeclaysiiyey uma qaala dabadeed wuxuu yidhi waahla beyti ay uusiikum ahla beyti weeyaan waxaan idiin dardaarmayaa oo kale aniga ahlu beytkaygaan idiin dardaarmaya waa intoodii mu'miniinta ahayd ee ahlu طaacada ahayd ahlu lkhayrka ahayd udakirukum allah ilaahay baan idinkugu xusuusinayaa fii ahli beyti rawaahu muslimu baa xadiidkaa wariyey waqad sabaqa bituulihiina waa noo soo hormaray an can abi sulaymaana waxaa laga wariyey malik bn alxuwayr ahaa radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ataynaa waa nimid rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam wanaxnu shabiiba annagoo ah dhallinyaro shababa macnaa dhallinyaray ahaayeen labaatameeye ah qoladii ay u dhasheen ee reer bani xuwayrad bayna ka yimaadeen mutaqaaribuuna isku ayna oho isku dada oho isku dhowdhow fa aqamna cindahu nebiga agtiisaanu joognay cishriina laylatan labaatan habeen wa kaana rasuulu llahi sal allah alay wasalam wuxuu ahaa raxiiman mid aad u naxariis badan oo rafiiqan aad u nugul u jilicsan aan adkayn hadalkiisa dhaqankiisa dabeecaddiisa fadanna nebigu wuxuu ogaaday annaa annagu ishtaqna i ahlana inaan ehelkeennii aan u xiisnay oo macnuu waa maxay hadday labaatan habeen nebiga la joogeen waa rag dhallinyaro isla eg eg markiiba waxaa galay inay u hiloobaan reerkoodii hadday sidaa uu nebiga ka arkay fasa'alanaa waana weydiiyey canman taraknaa min ahlina war reerkiinniyaad oga soo tagteen fa ahbarnaahu waa u sheegnay faqaala nebiga wuxuu yidhi irjicuu ilaa ahlikum idinkaa xoog u ahaa idinkaa dad u ahaa u laabta reerkiinna fa aqiimuu fiihim dhexdooda jooga wacallimuuhum bara diinta ilaahay intaad iga barateen intaad ila joogteen si gaaruu nebiga u baray weliba iyaga salaaduu baray oo acmaashii baa la baray oo khayr oo dhan baa la baray marka wuxuu yidhi wacallimuuhum bara iyagiina wamuruuhum waxaad fartaan eh, wanaag oo dhan wasalluu salaata kada fii xiini kada wa kada salaadaha iyo wakhtiyadoodiibaa hadda la baraya waxaa la yidhi salaada noocaa tukada fii xiina kada wa kada marka xilligaa iyo xilligaa la marayo sidaa u tukada wasaluu salaata kada fii xiina kada wa kada salaadda nooca iyo nooca ahna xilligaa iyo xilligaa tukada faida xadarat الsalaa hadday salaadu timaado falyu'adin lakum axadukum midkiin haydin adimiyo haydin adimaa la yidhi midkiin haydin adimo walyaumakum ha idin tujiyo akbarukum kiina idinkugu weyn maxaa yeele xagga cilmigii iyo xagga islaamnimadii iyo dhinac walba waa ka sinaayeen marka xagga da'da unbaa hartay in lagu kala saaro markaasaa la yidhi kiina idinkugu da'weynna ha idin tujiyo muttafaqun calayh maxalushaahidka waa maxay qoladan way sii ambabaxaysay nebigu alayh sala slam dardaaran buu u dardaarmay marka zaad albukhaariy marka dardaaranku wuxuu noqon karaa laba qof adduunka ku noolo kala tegaya ama wuxuu noqon karaa qof dhimanaya qof nool taana waa noqon kara iyaduna waa safar kale weye safar aan noqon lahayn weye geeridu zaad albukhaariyu wuu ku daray fii riwaayatin lah wasalluu tukada kamaa ra'aytumuunii sidaad u aragteen usalli anoo u tukanaya wa qowluhu uu raxiiman raqiiqan wa ruwiya waxaa la weriyey biqaafin iyo waqaafin bifaa'in waqaafin baa la weriyey rafiiqan iyo raqiiqan intaba waruwiya waxaa la wariyaa biqaafayni sidoo kale وعن cمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi اstأذنت النبي sلى الله عليه وسلم في الcمرة xadiiثkan waa noo soo hormaray isaguna nebiga calayh الsalaaةu wasalaam ayaan weydiistay cumra inaan aado waxaan ku idhi rasuulka allah waa baxaya cumraanan u socdaa ii ogolow faadina nebiga waa u ogolaaday wax hawlad iiga baahan tahay ma jirto waxaan qabta miyaa jirto rasuulka allo ma bixi karaya iskama bixi karaysid waa inaa idan weydiisata nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u ogolaaday wa qaala wuxuuna ku yidhi laa tansaana ha naga hilmaamin ya ukhaya walaalkaygiyo min ducaa'ika ducadaada ha naga hilmaamin macnuu waa maxay qofka safarka in la weydiisto duco halkaas weeyaan faqaala cumar wuxuu yidhi nebiga waa ii yidhi kelimatan eray maa yasurunii aan i farax gelinaynin anna lii biha inaan ku doorsado addunya oo dhan oo maxay tahay walaalkaygiiyo ya ukhay walaalkay yaro weeyaan wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray qaala inuu yidhi nebigu ashriknaa nala wadaaji yaa ukhaya walaalkaygiiyow fii ducaa'ik markaad kacbada tagto ee ducaysanayso ha naga hilmaamin annagana ducada rawaahu abu daa'uud watirmidiy ayaa wariyey waqaala xadiiثun xasanu صaxiix xadiidka sanadkiisana horaan usoo tilmaanay in dacfi yar uu ku jiro وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا عبد الله بن عمر wuxuu ahaa يقول mid yiraahda للرaجuل qofka إida أراada سفرا hadduu sفر doonayo wuxuu dhihi jiray udnu mini ii soo dhowow xataa uwadicuka ilaa aan ku sagootiyo kama kaana rasuulu llahi sal اla alay slam yuwaddicunaa siduu rasuulka alle noo sagootin jiray siduu rasuulka noo sagootin jiray baan kuu sagootinayaae kaalay markuu u soo dhowaado wuxuu dhihi jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray astawdicu allah ilaahay baan kaaga wadaaca yeelay diinaka diintaada wa ammaanataka ammaanadaada iyo khawaatiima camalik acmaashaada khaatimadeediiba ilaahay baan wadaaca kaaga yeelay oo macnuhu wadaacadu waa ammaano weeyaan ammaanada ilaahay noqon weeyaan in allaha ida stuudica shayan xafada waatuu nebigu odhanayay haddii ilaahay shay ammaanadiisa la yeelo ilahay waa ilaaliyaa rawaahu tirmidiy ayaa wariyey wa qaala wuxuuna odhanayay xadiiثu xasanu صaxiix وcan cabdالlahi bni yaziid alxadamiyi waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu aلصaxaabiy qaala inuu yidhi kaana rasuulu اllahi salى اlه alيه waslm wuxuu ahaa ida araada an yuudica aljeysh hadduu doonayo inuu sagootiyo jeyshka qaala wuxuu dhihi jiray astawdicu allah ilaahay baan idinkaga wadaaca yeelaya diinakum iyo وamaanatakum iyo wkhaatima acmaalikum xadiiثu صaxiixu rawahu abu daؤuuda wغayru biisnaadi صaxiix وعن أنس waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi جاء رجل nin baa yimid إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wuxuu yidhi ya رasuul الله إنii أuriidu سفرا anigu waxaan doonayaa safar inaan aado faqaala nebigu wuxuu yidhi zawadaka allaahu taqwa ilaahay sahay ha kaaga dhigo taqwadiisa qaala wuxuu yidhi zidnii markii loo duceeyey buu ninkii wuxuu yidhi zidnii rasuulka allow ii kordhi wafara dembaka ayaa loo raaciyey dembigaagana allah ha dhaafo qaala wuxuu yidhi zidnii wax laiska joojiye maaha qaala wuxuu yidhi wayaasara laka alkhayr khayr oo dhanna allaha kuu sahlo xayumaa meel allaaliya meeshii kunta aad ahaataba khayr oo dhan albaabadiisa allah kuu furo rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثun xasanun baabu alاstikhaarati wاlmushaawara wuxuu u baab yahay alاstikhaara khayr doon weeyaan in khayrkii la raadiyo ilahay xaggii laga doono oo la weydiisto iyo wاlmushaawarati in la tashi weeyaan mushaawaradu waa la tashiga qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum fi اlamri nebi moxamedoo umuurahaaga kala showr saxaabada saxaabada la shawr baa layidhi oo la tasho qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa amruhum mu'miniintii marka la tilmaamayey wa amruhum amarkoodu shuuraa baynahum waa kuwa dhexdooda ka showra talada kaa maqan walaalkaabay ku jirtaa bay tidhaahdaa soomaali ay yatashaawaruuna way showrayaan oy tashanayaan baynahum dhexdooda fiihi arrintii bay ka tashanayaan وعن jاaبر بن cabdاللahi waxaa laga wariyey radي الlه tacالى canهuma qaala wuxuu yidhi kana rasuul الlahi salى الlه عlيه وaلiه وsلم rasuulka alla wuxuu ahaa yucalimunaa midna bara alاstikhaaraةa buuna barayey fi اlأmuuri kulaha umuurta dhammaanteedba kaالsuuraةi kama yucalimunaa siduu noo baro الsuuraةa min الqur'ani oo kale istikhaarada nebigu wuxuu u beri jiray asxaabtiisa sida suurad qur'aan uu u baro oo kale oo maxay ahayd waa kana idaa hama nebigu qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu yidhi nebigu ida hama axadukum biاlmri qofkiina hadday murug gelisa arrin oo macnuhu waa maxay arrinay ahaataba arrintu waxay ahaataba hadday arrin un xoogaa qalbigaaga yaro cuslayso falyarkac ragcatayni min hayri اlfariida laba ragcadood oon waajib ahayn macnuhu waa maxay laba ragcadoodoo sunna tuko uma markaad ka baxdo labada ragcadood liyaqul ha dhaho allahuma inii astakhiruka bcilmika waastaqdiruka bqudratika wasأlka min fadlika fainaka taqdir wla aqdir wtaclam wla aclam waanta callaamu اlguyuub allahuma ilaahayow inii anigu astakhiruka waa kaa khayr weydiisanaya bicilmika cilmigaaga ilahay cilmigiisu waasic weeyaan shaygani yahay khayrkiisaan ilaahu ku weydiisanayaa weeye waastaqdiruka waa kaa awood dalbayaa biqudratika qudradaada waas'aluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn baan ku weydiisanayaa fa fainnaka rabbiyow adigu taqdiru waad kartaa walaa aqdiru aniguse wax ma karo wa taclamu waad og tahay khayr iyo shar waxay ii tahay arrintan walaa aclamu laakiin anigu ma ogi wa anta adigu rabbiyow callaamu lghuyuubi haybka iyo waxa maqan oo dhan rabbigii garanayay baa tahay allaahumma ilaahayow marka intaa markaa tiraahdo intaasi waa hordhici weeyaan ubucdii waa tan marka shayga nuxurkiisii waa kanaa ducadii waa tanaa allaahumma in kunta taclam ana hada alamr amarkii baad sheegaysaa marka allahuma in kunta taclam ana haada maxay hadduu zawaaj yahay hadday tijaaro tahay hadday safar tahay haddii waxay ahaataba allaahumma ilaahayow in kunta haddaad tahay waaba tahe taclamu mid garanaya anna haada alamra amarkan oo kan ah hadduu guur yahay hadday ganacsi u yahay hadduu safar yahay haddii wax allaaliya waxay ahaataba ilaahayow haddii aad tahay mid garanaya arrintani khayran lii inay aniga khayr ii tahay fii diinii khayr u tahay wa macaashii noloshayda u tahay wa caaqibata amri arrintayda ciribtiisa iyo aakhiradayda hadday khayr ii tahay aw qaala waa shaku raawi wuxuu yidhi caajila amri amarkayga caajilkiisi iyo kii degdega ahaa waa adduunyadii wa aajilihii waa aakhiradii dambe faqdurhu lii ilaahu ikarsii faqdurhu ilaahu ikarsii weeyaan lii arrintan yadaa wayasirhu ilaahu ii sahal lii aniga uma dabadeed markaad ikarsiiso eed ii sahasho baarik lii fiihi ilaahu ii barakee wain kunta taclamu haddaad og tahay ana hada alamra mar labaad weeye waad magacaabaysaa shaygii amarkan oo kan ah haddii uu yahay sharun lii mid ii shara fii diinii iyo wamacaashi wacaaqibata amri aw qaala ab wuxuu yidhi caajila amri amarkayga kiisa degdege adduunyada ah waajilihi ka dambe aakhirada ah hadduu yahay ilaahyu mid shar'i ah fasrifhu ilaahu iga leexi canii wasrifnii fasrifhu shaygan isagaa ilaahu ka leexi weeyaan hadduu guur yahay ilaahu iga leex hadday tijaaro tahay oo sharci tahay ilaahu iga leexi adduun hadduu yahay ilaahu iga leexi wasrifnii anna i leexi canhu xaggiisa iga leexi ilaahuna kala leexi weeyaan macnihi waqdir lii ilaahu ikarsii alkhayra khayrka i ikarsii xayu kaana meel allaaliyo meeshuu ahaado uma dabadeedna irdinii bihi khayrka raalli iiga noqo igu raalligeli anigana mid ku qanca oo raalli ku noqdo ilaahu iga yeel wayusami xaajatahu ana hada alamra meesha ahayd wayusami xaajatah xaajadiisuu magacaabaya rawaahu اlbukhaariyu wallahu subxaanah w tacala aclam